الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى باب شهادة الأعمى qofka indhoolaha ah makhraatigiisa oo makhraati gelayo wa amrigii iyo amarkiisa amrigii mufradun mudaafun ilaa macrifa waxaa laga wadaa umuurtiisao idil beec hadday noqoto shiraa hadduu noqdo arrimahaasoo idilba mucaamalaadka kale ma fulayaan mise ma fulayaan wa nikaaxigii guursigiisa isagoo wax guursanayo wa inkaaxigii likayrihi guurintiisa uu qof wax u guurinayo oo weli uu u noqonayo gabadhi uu dhalay ama uu walaashiiseed wa mubaayacatihi mubaayacadiisa iyo beeciisa iyo wa qabuulihi ilaa aqbalo fi taadiini wagayrihi aadaanka iyo uh, ceydkiisba mubaayacadiisa iyo qabuulkiisa wuxuu aqbalayo ama laga aqbali fi taadiini aadaanka iyo wagayrihi wamaa yucrafu bilaswaati wa baabun bay ku cadfan tahayoo wuxuu ku saabsan yahay baabu maa yucrafu waxa la garan bilaswaati sawb u garan wixii sawdkiisa aad garato ood garato inuu sidaas yahaaba qofka hebelaa yahay ma ku markhaati kaci kartaa wey masaladaas musanifku asagu wuxuu iishay oo u leexday in ninka indhoolaha uu markhaati noqon karo sida umurihiisa kalada uu asaga u maarayn karo wax u gadi karo wax u iibin karo guurkii iyo guurintiiba intaba yay makhraatiguna ayayna lamid tahay waana sida alimaamu maalik raximah اllahu tacaala uu ku tegey inuu makhraati geli karo indhoolaha jamhuurtu waxay qabaan indhooluhu makhraati ma noqon karo ilaa maa taxamala min ashahaadaati qabla alcama wixii intuuna indho beelin uu ka ogaa oo yaqaanay mooyaane soo xumbaara mooyaane intuuna indho beerin ee uu mubsirka ahaa wax arki jiray waxyaalihii uu ogaa ama uu makhaati ka noqday taas markuu indho beelo waa fulin karaa hadduu taxamulku u ahaa fii xaalati اlbashar ama mubsir markuu indhaha qabay hadduu soo taxamulay soo qaaday waa gudbin karaa markuu indha beelo waan dhihi karaa aniga hadda kahor intaan indhabe waa waxaas arkay ama maqlay ama goobjoogu ah waan dhihi karaa haddaa waxaa si ayna haynse maya bay leeyihin qolo kalaa jirto oo leh laa yataxamilu shahaada walaa yu'addiiha makhraati mana xumbaari karo mana gudan karo makhraati ma geli karo mutlaqanba qola afaraad baa jirto oo leh makhraati wuxuu ka noqon karaa fi shayi taafihi wax yar oo aan macno lahayn oo xaqiira ah, hadday tahay waxaan markhaatigu ka noqon kara lakiin umuurta waaweyn mana kama noqon karo ilaa waxaa qofka mubsirkee wax arkaayo uu makhraati ka noqdo mooyeene oo waase qof hadlaayuu maqlay dhegta afka u saaray markaasuu intuu qabtay buu isagoo saa u haya muqadihii iyo maxkamadii u gudbiyey oo ninkan maaragtan haa warkaas uu yidhi marka waa masale khilaafi laakiin musanifka raximah اllah isaga wuxuu u leexanayaa waadna arki doontaa in ninka indhoolaha qofka wax arkaayo uu la mid yahay sawdkiiba hadduu fahmi oo waxa shanqaraya hebel uu yahay hadalku ku hadlayna uu xubxubin karo qof caqli lah oo baabidoo wax labdin karo xifdin karo haduuba yahay maxrati buu noqdaa saasuu qabaa wamaa yucrafu bilaswaat wixii sawd lagu garto oon aragba waxba looga baahnayn waajaaza shahaadatahu waajaaza waxaa banneeyey shahaadatahu shahaadatulacmaa qofka indhoolaha maqraatigiisa waxaa banneeyey uu yidhi waa bannaantahay inuu maqhraati noqdo qaasimun walxasanu wabnu wazuur alcadaa ragga taabiciinta ee a'immada ah intaba waxay ku tageen qofka indhoolaha ah sida qofka arkaayo kale weeyaan maqhraati uu noqon karaa wa shacbiyu shacbi wuxuu yidhi caamir bnu saraaxiil ashacbi tajuusu shahaadatu way bannaan tahay idaa kaana caaqilan hadduu qof caqligaha wax dabdin karo wax xifdin karo uu yahay wixii uu dhagaystay waa maqhraati ka noqon karaa wa qaala alxakam binu cutayba alkunfi wuxuu yidhi ruba shayin shay waa jirtaa tajuusu fiihi u bannaan wax u bannaan waa jirtaa marka waxaad moodaa bayna almadhabayn inuu udhexeeyo wax uu maqhraati ka noqon karna waa jirta waxuna ka noqon karina waa jirtaa marka wixii uu dabdiyo oo uu maqalkana lagu xumbaaro uuna garan karo waa inuu mahraati ka noqon karo sidaas ku socdaa musanifku intaasoo dhan wuxuu ku socdaa madhabkiisa ah shahaadatulacma inay bannaan tahay buu adilo usoo arunaya aafaar wa qaala zuhriyu zuhri wuxuu yidhi maxamed bin muslim markii la weydiiyey mahraati ma noqon kara indhoolaha yaa wuxuu soo qaatay saxaabadii qiimaha badnaa ee indho beelay wuxuu yidhi ara'ayta bal waxaad ii sheegtaa ibna cabaasin cabdullahi ibnu cabbaas xabru alumma wa turjumaan alqur'aan ninkaa nabiga uu duceeye calayh salaatu wasalaam fiqi iyo fahm inuu ilaahay siiyo ibnu cabbaas low shahida calaa shahaadatin makhraati hadduu ka marakaco akunta taruddu maridilleed waad inalahda intaa tiraada ila waa ina beelay markii dambe uu ducoobay dad badan oo waxaa jirta ina beelay oo ay saxaabadii iyo a'immadiiba ka mid ah oo haddana ah xifdiga iyo dabdiga iyo caqliga intaba ka dheeraya cilmigaba kuwa wax arkaya qadiimu zamani wa xadiidihi intaba waa jiraan tirmidibaaba ka mid ahaaba waa indha beelay markii dambe qataada binu dicaame akmabuba ahaa raggaasoo dhanna makraatigooda waa la aqbali jiray wa kaana ibnu cabaas wuxuu ahaa cabdullahi bnu cabaas yabcau kii dira rajula nin buu diri jiray idaa qaabat ishamsu qoraxda markay dhacdo afbara uu ku afuro nin buu diri wuxuu le bal qoraxda dhacday noo soo fiili markaasuu afdara ku afuri jiray markuu dhao ninkaasi qoraxdii waa dhacday markaasuu afuri jiray oo makhraatiga ninkaasu ku mahraatishaada cala shahaada layihahdaa wayasalu can ilfajri salaada subax buu weydiin jiray oo ka warraba waagii ma baryey fa idaa qiila lahu markii lagu yidhahdo dalaca waa barya waagii sallaa ragcatayni buu tukan jiray laba ragcadood ee salaada subax ka horaysa bina'an calaa shaksiga hadalka uu yidhi ayuu ku makhraati kici jiray wa qaala sulaymaan ibnu yasaar axad fuqahaai sabca fii casri taabiciin buu ka mid ahaaye sulaymaan binu yasaar baa wuxuu yidhi mawla maymuuna bint alxaari umulmuminiin mawlaheedii weeye istaadantu waxaan ka idan dalbay calaa caaishata caaisha umulmuminiin radi allahu canha baan inay weydiisto ma soo galaa baan ku yidhi fa carafat sawtii sawdkaygii bay garatay qaalat markaata markaasa waxay tidhi sulaymaanu waa sulaymaan soo ma aha udkul soo gal ah, sawdkiisi intay garatay way soo gal tiri marka sawdkaasay wax ku xukuntay oo inuu usoo geli karo qof xor ah oo markaa gelitaankiisa aan la diidaran uun ahayn oo addoonkiisa sulaymaana u yahay ayay marka sawdkiisa ku xumbaartay xukunkaasay ka qaaratay marka udqul soo gal fa innaka mamluuk addoon baa tahay maa baqiya calayka shay intuu wax kuga haray waa la kitaabeeyo maymuna kitaabaysay inta xoolihii lagu kitaabeeyey ee kee lagu yihaayo wax kuu dhiman yihiin addoon baa tahay addoonkuna laiska xijaabi maayo soo gal saas ka wadaa waa madhabu caaisha radi allahu canha qaar baa sidaa qaba inay mamluuga uu sayidkiisa sayididiisa keliya una ahayn usoo geli karo kuwa kale xataa laakiin caaisha hadalkaa madhabka ay ku tagtay waa laga xog jamhuurta way khilaafsan yihiin aayadda qur-aankeena mxuu eh, ahaa oma malaktum oma malakat maxay aayadii almaanku somaan oo ka gacmihiina waxay mulkisay marka laga soo hadlaayey haweenka eh, inay u soo arkin oo iska asturaan oo indhahooda laabaan oo marka ah. ayb marka taa xaalay kuwa idin gacmihiina ay mulkisay addoommihii idinka aad leedihiin ba aheyd hodanka wax laga hadlay caaisha laakiin addoon addoon ay leedahay maymuuna oo zawjadii nabiga kale ah yaa waxay u ogolaatay inuu u soo galo kol hadduu addoonba yahay shaahidka laakiin waxaa weeyaan sawdkiisa ay ku xukuntay inuu yahay sulaymaan waana marka waxay ah, addoon inuu yahay bay ogaatay saasay ugu ogolaatay ka sawdka waxbaa lagu xukumi karaa qofka hadduunan qofka arkaynin laakiin sawdkiisa uu maqlayo fahmaayo xukun waa ka qaadan karaa cilmina waa ka qaadan karaa shahaadaiyo marag iyo wuxuu maqlayna waa waa fulin karaa waa laga yeeli karaa walidaalika alimaam الnasa'i raximah اllahu tacaala shaykhiisi alxaarif bin miskiin in badan buu ka wariyaa oo wuxuu dhaha xadaana alxaarif bin miskiin qira'atan calayh wa ana asmac saasuu yihahdaa xoogow sheekhiisii isaga waxyar dhex mareen sheekhaa ku yar adkeeyey asaguna ma cararnino meelaha un masaajidka iyo darsiga markii la fadhiisto suuna u arkin sheekha yuu meelaha qalada iska hirgelaya hadda markuu ka warin wuxuu dhihi qira'atan calayhi wa ana asmac saasuu dhahay xadaana alxaarif bin miskiin albasri wey qira'atan calayhi waa lagu dul akrinaya sheekha dad buu akrinaayo ku dul akrinaayay wa ana asmac anna waan maqlaayay ayuu leey sidaasa marka riwaayadiisa lagu aqbalay war riwaayatu ka shahaada fi bacdi alamhaal fi bacdi alaxyaan meelo badan isku mid bay ka yihin meelo waa isku khilaafaan riwaayada iyo shahaadada waajaaza samuratu binu jundubin samura binu jundub radi allahu canhu wuxuu baneeyey shahaadata imra'atin muntaqiba haweenay muntaqiba ah niqaab qabta wejiga intay qarsatay indhaha un in yaro gobola wax ka aragta ka bannaysatay makhraatigeeda waa ogolaaday waana baneeyey waxba la dhihi maayo markay wax gabanayso ama ay shiraa wax soo gabanayso ama makhraati qof ay u noqonayso ama ay ku noqonayso indhahaada ha la arka indhahada wejiga la arka maayo wixii ay markaa tiraahdo waa anigii hibla laydhahaa markhaatigana soo qaaday waa laga aqbali shahaaratu imraa munaaqaba aw muntaqiba indhaha indha shareer qabta qala xadaana muxamed bn cubayd bn maymuun qaala akhbarana ciisa bn yunas an hishaam hishaam bn curwata can abiyi curwa bn zubayr can caaisha radi allahu canha qaalat waxay tihi caaisha samica anabiyu sala allahu alayh wasalam nabigaa wuxuu maqlay rajulan nin saxaabadiisa kamida oo yaqra'u akhrinayo fi lmasjidi masjidkiisii gudihiisii ku akrinaya salaatulaylkii ayuu akrinaya qur-aankii faqaala nabigaa wuxuu yidhi raximahu llah allah u naxariisto laqad adkaranii wuxuu xasuusiyey kada wakada aaya intaa iyo intaas aayadoodoo asqabtuhunna aan ridi jiray min suurati kada wakada suurat hibla suurat hibla aayado aan ka ridi jiray oo aan ka beegi jiray ayuu i xasuusiyey buu nabiga calayh salaatu wasalaam marka ninka asagaa sawdkiisuu nabiga gartay ma arko laakiin sanadkiisuu gartay inuu yahay nin saxaabi cabaad binu bishr la yidhaahdo wazaada cabaad binu cabdillaah laba cabaad baad arki doontaaye labadaa cabaad way kala yihiina u fiirso cabaadkan zaada cabaad binu cabdilaahi ibnu zubayr wey cabaad binu cabdilaahi ibnu zubayr ataabici can caaisha wuxuu ka wariyey tahajada nabiyu nabiga calayh salaam baa tahajuday salaatuleylka habeenkana gurda intii la saaxdo la kaco yaa tahajud la yidhaahdaa ramadaan iyo qayrkii waxay ahaataba hurdada laa kaco salaad loo istaago tahajud baa layihahdaa tahajada nabigu sal slam fii beyti guriga inuu ku soo jeeday salaad fasamaca wuxuu maqlay sawta cabaadin cabaad sawtkiisi cabaadkan dambana waa cabaad binu bishri weeyaan usayd binu xumayr ninkii saaxiibaha ahaayen wey iyo camaar binu yaasir iyo meelo badan laisku qaban jiray ayb cabaad binu bishrin ayuu maqlay sawtkiisu yusallii fi lmasjid asagoo masaajid ku tukanaya faqaala nabiga wuxuu yidhi yaa caaisha asawtu cabaadin haada sawtkaasoo sawtka cabaad ma aha qultu nacan haa qaala nabig wuxuu yidhi allahuma arxam cabaadan ilah cabaad u naxariiso maxaa yeelay qiyadii uu akhribaayey ayuu nabiga cala salaam uu aayadu ka tegi jiray ka boobay ayuu xasuusiyey nabigana cala salaam mararka qaar waa dhici jirtay inuu aayad iyo ku yar istaagto ama uu ka boobay waa dhici jirtay laakiin misyaan oo sidaa ay kaga tagto ma dhici jirin ma dhici jirin wixii ilaahay ka nasakhoo laguma talagala mooye maa nasakh min aayatin aw nunsiha na'tii bikhayri minha aw miliha wixii la yidhaahdo lagaba nasakhoo lagaba qaada mooyoone xukun kale lagu bedela mooyoone sidaa uguma tegi jirin laakiin waa dhici jirtay mararka qaar xogow inuu ku istaagto xataa qaar nabiga calayh salaam waa ka dhihi jiray ubay ibnu kacab war ubayo marwidaba tukanaysa haa intay qirada ku istaagta nabiga maxaa noogu furweyday buu nabiga sala allah alay waslam alaa fataxta lana maxaa noogu furweyday marka waa dhici jirta arrintaa ayadaa marka maxalushahidka waxaa weeyaan shaahidka waxaa weeyaan istamaca sawta cabaad buu maqlay asawta cabaad buuna yidhi waana u duceeyey nabiga calayh salaam aswaada iyo dhawaaq qofka aad maqasho sawdka aad maqasho xugum waa ka ratibmi karaa maqraataad ku noqoto qofkaad u ducayso asagoo hadhow tiraa waan ku maqlaayay oo aad wuxuu sheegaya aad kula hadasho laakiin abu musa ashcari radi allahu canhu isagana qira isagoo akrinaya suurad ku akrina masaajidka dhexdiisa ama salaatuleylka waa kii dhihi jir nabiga calayh salaam waxaan ku maqlaya xalay adigoo akrinaya laqad uutiita mizmaaran min mazaamiiri aali daawuud nabiyullaahi daawuud sawdkiisa oo kale lagu siiyey sawd quruxsan ayaa lagu siiyey buu nabiga sala allah alay slam ku leeyahy qaala xadaana malik binu ismaaciil qaala xadaana haddii marka qofkii caadiga ahaa iyo indhoolii waxaa iskaga mid ka yihiin waxayna arkeen qofka indhuu qabaa laakiin qofka sawdkiisa uu maqlaayo ma arko marka haddii warkiisa la aqbalayo kii kana indhaha waa un la xubin wey macnaha saas ku wadaa xadaanaa mali bnu ismaaciil malik bnu ismaaciil qaala xadaanaa cabdاlcaziiz bin abi salm almaajishuunki wey ahbaranaa ibnu shihaab الzuhri can salim bn cabdilah can cabdillaahi bni cumara radi allahu canhuma qaala qaala nabiyu sal اla alay sl nabiga wuxuu yidhi ina bilaalan bilaal bilaal bnu rabax muadinkii nabiga wey yu'adinu bileylin habeenibuu aadaamaa oo aadaanka hore salaada subuux buu ku qoran yahay fakunuu cuna suxuurtiina washrabuu caba xataa yuadina ilaa ka aadaamo ow qaala xataa tasmacu ilaad ka maqashaan aadaana ibnu ummi umm maktuub saxaabigii indhoolka ahaayee ibnu umm maktuub la dhihi jiray aadaankiisa ilaad ka maqashaan wa kaana ibnu ummi maktuub wuxuu ahaan jiray rajulan nin acmaa indhoolaah laa yuadinu ma aadaami jirin xataa yaquula lahu naas xataa yaquula lahu naasu ilaa dadku ay ka dhahaan asbaxta waagii baa kuu baryay ilahay ka dhahaan markaasuu aadaami dadkii kale ee aadaankiisa maqlayna markii aadaankiisa maqlaan bay cuntada joojinoo cabidda joojinoo salaaddas wa laisku diyaarinoo marka sawdkiisaasa wax lagu xukumaya asagana wixii loo sheego ayuu wax ku xukumi saasuu macnaha marka indhoolaha inuu markaa warkii uu maqlay wax uu qaadan karo oo maqraati ku noqon karo oo asbaxtadaasuu ka maqraati kici inuu marka salaadda waqtigeeda la gaaro oo aadaami xadaana ziyaad binu yaya ziyaad binu yaxya yaa yaqaan ah iyuu ka mid ahaa ticadii soo ma ticadii buu ka mid ahaa sagaalkii ah, ku yaryahay agga ragga kale lamid maaha ah, ticadii sagaalkii eh, nin ee eh, caalim ee eh, mucalimiintii u ahaa ama mashaayikhda u ahaa aimada lixda ah ziyaad bin yaxya alximaani baa ka mid ahaa ay ziyaad yuxtada qaala xadaana xaatim bn wardaan qaala xadaana ayub bin abi tamim asakhtiyaani can cabd illahi bn abi buraykata can miswar bn makrama radi allahu canhuma qaala qadimad waxaa soo gashay cala nabiy sal اllahu alيh wasalam aqbiya jamcu qiba koorab iyo kootiyo arabiga loo keenay hadiya loogu keenay faqaala lii wuxuu igu yidhi abi aabbahi mis warba hadalka wata aabbahi mikramatu mikrama baa wuxuu igu yidhi indalaq bina inaka ilayhi nabiga aan aadine waa indhala yahay mikrama casaa an yucطiina inuuna siiyaan rajaynaynaa minhaa aqdiyada iyo kootiyaashaasi shay waxaynu naga siiyaan rajo ka qabaaye inay kicii aan u tagne faqaama abii aabbahay baa wuxuu istaagay cala albaabi albaabkii nabiga gurigu ku jiray yuridka u istaagay fatakallama waa hadlay wiilkiisu la hadlaayo wuxuu laha orod nabiga aado igu yeer heesha dhexe saasuu ku leehay nabiga halkii buu ka maqlay facarafa wuxuu gartay nabiga calayh salaam annabiyu sal l slam sawtahu sawtkii muakhrama ayuu gartay fakharaja kharaja nabiyu markaasuu nabiga baxsoo baxay calayh salaatu wasalaam wa macahu asagoo waba qabaa'un kooti wahuwa yuriihi asagoo tusaaya maxaasinahu midabadiisa qurquruxsanaa iyo meeluu ka ficlaa buu tusaaya nabiga huwa yaquul wuxuu leeyahay khabaatu haadaa laka khabaatu haadaa laka fiiri buu leeyahay maradan kootigan aan kuu dhigay fiiri waa tutusaayaa indhihiina waa ka yarexaysay oo ka shakaban yahay makhramaan marka soos disgaadu marka meelihii arkaynin ayuu nabiga tusaaya calayh salaatu wasalaam khabaatu laka haada aatu laka haada khabatu haada lak anaa kuu diyaariye kuu dhigay oon kuu qariyey marka waa xogow fii dabcihi xidda bay dhahaan nabigu ku qancinayo waa raaligelinaayey shaahidkuna waxaa weeyaan sawdkiisuu maqlay nabigu waa ku xukumay oo soo baxay asagana wuxuunan markaasi uunan arkaynin nabigaa u sheeg sheegaayay sala allahu alayh waali wasalam wakhtanaca waana ku qancay qaala almusanifu raximah llah baabu shahaadati nisa haweenka maqhraatigooda haweenku maragtooda iyo waxyaalaha maqhraati kaca ah, ay ka maqhraati kacayaan haweenka marka laga hadlaayo maraatigooda waaa waa la kala qaadi waxyaala waxaa jira haweenku ay ka marakacaan keligood kalwilaadati <clears throat> haweeney dhalmadeeda iyo ilmaha dhalanaya iyo midda muqaabilada layihahdo umurisada waxayna ragga iyo dadka kale ayloogeyna way sheegi kartaa waxay ka hadli kartaa alxayl wanifaas ciddada iyo haddii lagu lagu murmo ama nisaabta waxbay ka imaad caloosheeda ku jir arrimahaasi islaam keligeed khaatiya ka noqon kartaa waxaa kaloo ka mid ah waxyaalay ka maraati kaci karto ridaaca iyo muugmada masalatu radaac maraatibu ka noqon karta waa la aqbali keligeed baa la aqbali waxyaalo waxaa jirta ayna mare ka noqonaynin jumhuurta ay ku tageen ayna maraati ka noqonaynin oo ilaa an yustacnas in la wenshado oo xogow yani qariinay noqoni laakiin maraati fiila ma noqoto masalat alqisaas walxuduud baa ka mida ah. yani qisaas iyo xuduud iyo qofka hibalba waxaa sameeyey iyo xadda laga oofiyey haween darteed markhaatigood laga qaadan maayo laakiin waa qariina raajixa ah oo qofkii asaga ah ee haweenku ay ku makhraati kaceen cuduusha ah qofka asaga waa la qabanayaa marka kadib ama makhraati kale oo raga ama ictiraaf qofka asaga u qirtay ayaa xukunka lagu fulin haweenaydu ninkii yahuudiga gabadhii uu madaxa ka buraayi jiray isagoo kuul dahaba u dilay ama kuul fillaa u dilay marka iyadoo sakarada loo tegay waxaa la yidhi maflan baa ku dilay maflan baa ku dilay qofkii asaga abay ah sheegay marka yuhuuda la sheegay madaxay ishaartay ishaaradii waxay noqotay marka macno yani rajaxano xoog leh oo keeni karo laga qaadan karo inuu mujrimkii gabadha wax yeelay ninkaya waa la soo qabtay kadib buu ictiraafo qirtay ictiraafkii iyo qirashadii ayaa loo xukumay marka ninka loo dilay itiraafkaasa loo dilay waxaa jirta masaa'il ay haweenku ka qayb qaadanayaan ragga oo hadday tahay ah, ah, masaa'il amwaal xoolaha wax ku saabsan iyo duyuunta iyo ku saabsan haddii la waayo hal nina laba haweena ayaa meeshii halkii ninba u qumaaya fain lam yakuna rajulan farajulu wamra'ataan waa amwaasha iyo xoolaha wax ku saabsan weeye way ka maqhraati kici laakiin almaratu misla rajuli fii dalika haweenaydu ninka miskii bay noqonoo meeshii hal nin laga rabay laba haweenaa u qumi kara yaa u qumi kara sidaasa u kala qaadeen waqowl illahi tacaala fain lam yakunaa rajulayni haddii laba nin oo cuduula la waayo xoolihii wixii ku saabsanaa iyo makhaatigii loo baahnaa xoolaha markii la kala qoranayo daymaha iyo muxuaha salafka iyo hormariska iyo xoolaha arrimaha ku saabsan fa rajulu nin iyo wamra'ataani marka hal nin haddii la helo meeshii ninkii kale la waayo waxaa u qumi laba haweena si ay isku xasuusiyaan haddii mid ay halmaanto qal xadana ibn abi maryama saciid akhbarana muxamed bnu jacfarin qaal akhbaranii zayd can ciyaad ibni cabdillaahi can abi saciidin alkhudriyi radi allahu canhu can nabiy sala allahu alayh alih wasalam qaal alaysa shahaadat lmar'ati buu nabigu yidhi markuu ka hadlay nabigu yidhi ma ra'aytu min naaqisaati caqlin wadiin adhaba min dilubi minkubna markuu ka hadlaayay nusqaan xagga diintoodana inay nusqaan ku jirto muxuu ahaa caqligoodana uu nusqaan ku jiro haweenka markii bishakli caam laga hadlaya haweenka guud ahaan marka isku qabtay ragga ayaa laga hadlaya laakiin waa dhici haweeney iyo markii qof fardi fardi laga hadlo qof qof in la helo gabadh ka caqli badan nin waa la arkaya gabadh nin ka caqli badan waa la arki oo ka daka badan oo ka faham badan oo ka cilmi badan laakiin markii laisku qabto jinsi rijaali jinsi nisaa oo sariraa bay noqoto haweenka waa laga waa laga sitaa markaasaa nabiga calayh salaam wuxuu yidhi waad caqligiiba masquaantaasa gasho muxuu ahaa diintiinana naqsi baa ku jira waase markay dheenasee ku dhacday nabiga cala salaam wuxuu yidhi alaysa shahaadat lmarati soo haweenayda markhaatigeedu ma aha mila nisfiri shahaadati rajul ninka shahaadadiisa niskeed soo ma aha ilahay baana xukunkaasi xukumay alaa yaclamu man khalaqa waladiif lkhabiir ilaahaga abuuray subxaana wa tacala allaha khalqay axad ka yaqaana ma leh isaga garmaayo qulnaa bala waxay dhahaan xagga badaahada haweenka iyo ragga haweenka kaga horeeya badaahada surcat lxifdi iyo surcat ljawaab haddii marka u horaysa si kada ah waxaa looga wada jawaabo la yidhaahdo haweenkaa kaga dhaqso badan laakiin xifdiga dambe iyo haynta dambe iyo daakirada markii la dhaho waxaa ka hayn badan ragga ragga ayaa ka hayn badan walidalika an tumilla xidaahum fatudakir xidaahum alukhra qulna waxay dhan bala waa qirteen way garteen qaala fadalika arrinkaasi min nuqsaani caqlihaa buu ka yimid caqli yaraantiinna ama caqli musqaantiinna xagga diintana waa ka la yidhi haddee raggii maalmo uu tukanaayo oo sababaya yaa idinka caadada ah, xaylan qabtaan salaadii iyo soonkiiba waa inaga baqan yahay idurdaar baa lahaatiin laakiin qof camal fala iyo qofaan camal fala isku mid maaha baabu shahaadat aliimaani waalcabiid addoommaha aliimaan waxaa weeyaan alinaat min alraqiiq addoonta naagta ah haweenida iyo addoonka ninka ah makhraatibooda wa qaala anas baa wuxuu waa masale khilaafiya laakiin musanifku siduu ku tagay waa ka muuqan inay makhraati noqon karaan oo rag iyo eh, addoon iyo xor xor iyo cabdi aan la kala qaadaynin maslatu shahaada ka riwaaya sida riwaayadoo kale wa qaala anasaas bukhaari ku tagay waa madhabkiisa qaarkood waxay ah leeyiin maya makhraati ma noqon karaan wa qaala anas baa wuxuu yidhi shahaadatu alcabdi addoonka makhraatigiisu jaa'izatun waa bannaantahay waana fili idaa kaana cadlan hadduu caadil yahay wixii ninka xorta laga rabay ee cadwiga ah inuu yaha qof muslima oo mustaqiima oo xaaraanta iyo kabaa'irta iska ilaaliya sakhaa'irtana aan daa'ibin sharafta iyo khiyaarnimada iyo muru'adana dhowra cadli baa la yidhahdaa hadduu cadaalad yahay addoon baa tahay waxba loogu diidi mahay waajaazahu shurayxun shurayxu alqaadi wuxuu banneeyey iyo wazuraarata bna awfa ayaguna way banneeyeen shahaadat alcabiid waxay leey waa bannaanta ah, wax marka sababoo loogu diidaayo ma jirto waqaala ibnu siriin baa wuxuu yidhi maxamed ibnu siriin shahaadatu addoonka makhlaatigiisu jaa'izatan way bannaan tahay ila alcabda lisayidi addoonka inuu sayidkiisa umraati kacayo mooyeen ila alcabda shahaadat alcabdi lisayidihi sayidkiisa nafcigiisa u maqhraati kacayo calaa sayidii lama dhihin sayidkiisa uu ku maqhraati kaci karaa waxay la mid tahay shahaadat libni liwaalidihi waalwaalidi liwaladihi usuusha iyo furuucda dadka isdhalay ilmaha aabbihi oo maqhraati ma noqon karo waalidkuna waalidkiisa maqhraati oma noqon karo wax nafci usoo jiidaya haweenayda ninkeeda mahraatiyadma noqon karto laakiin hadday tahay ku mahraati kac oo uu leeyahay xaqan waa laga leeyahay aabbahay garta waa laga leeyahay wiilkeeda garta waa laga leeyahay hadday tahay waa la ogolyahay ashahaada cala shahaada ashahaada cala alwaalid waa la ogolyahay laakiin lama ogolo ashahaadatu lilwaalid in waalid loo mahraati kaco taas lama ogolo waxay wixii nafci keena laannahu shubha meeshaa gashay inuu maslaxa usoo nafcigiisa iyo inuu waxyalaha bihii wiilkiisa iyo waxa inuu rabo addoonkii sayidkuna waa sidaas oo kale <clears throat> وأjاaزه الxasن وإbrاhim في شhay الtaaفihi xasan bsri iyo ibrahim nkhعi way baneeyeen maqhraatiga adoonka waxyaalaha taafiaheen saa u sii weyneen wax yar oo aad u sii weyneen hadday tahay udhib baa lahaydeen waa kala qaadeen sabab loo kala qaadana meesha hadda ma muuqato waxaa weeyaan qolada qolada waa diiday qolada waa ogolaatay qolada waa dhexdhexaysatay laakiin inay bannaan tahay buu musanifku madhabkiisa ku tagay bukhaari raximah اllah aimada u soo arooriyey xadiidkuna sidaasuu yuu ku dhow yahay wa qaala shureixdaa wuxuu yidhi kullukum banuu cabiidin wa imaa ha adduunyaan joognaa adduunyada axkaamteeda waa loo siman yahay rag iyo haweenba waa loo siman yahay muxuu ahaa eh, adoon iyo xora waa loo wada siman yahay addoon iyo xora waa loo siman yahay dhammaantiin waxaad tihiin banuu cabiid addoommaayna dhalay wa imaayi wa banuu imaa addoommaha weenaayna dhalay dhammaan addoommaha ilaahay baa wada nahay waxaa lagu kala baxaya alla agtiisa waxaa weeye taqwada weeye ina akramakum cinda allahi atqaakum kaynigu cabsi badan baa ilahay agtiisa karaama ku leh taas way midda lagu kala fadilan yahay dadka cadaaladda iyo runta iyo fiqadnimada iyo dardiga iyo xifdiga xaggana dadku ku kala saacan yihiin lagu kala saari reeli khyaar ma yahay runla ma yahay wax ma xifdiyaa mise waa muqafil halmaan badan arrimahaasa dadka lagu kala saari laakiin waa hebel baa iskalen iyo waa adoon iyo waxba kala qaad male ictibaarra male labana dan laga gelima warkaas xadaana abu caasim annabiil can ibni jurayj cabdilmalik can ibn abi mulaykata can cuqba bn xaariin xaa waxadaana cali bn cabdillahi qaal xadaana yaxya bnu saciid can ibni jurajin qaala samictu ibna abi mulaykata an maqlo qaala yidhi xadaanii cuqba bnu xaariin aw samictuhu min waan ka maqlay annahu tazawaja inuu guursaday umma yaxya yaxya hooyadiis bint abi ihaab buu guursaday ninka la yidhaha cuqbaa guursanaya makuu ku guursaday faqaal qaala wuxuu yidhi faja'ad waxaa timid amatun sawda haweenay addoonahoo madow ayaa timid labadano aqalgalay oo aroos galay faqaalat waxay tihi qad arbactukumaa labaduinaba adaayna muujiya walaalaaba tihiinba ilan islaam haddaa wada nuugaa wiil iyo gabar oo shuruudiin la helo wiilka iyo gabadha walow islaamta loonaba yeena dharine walaalay noqonayaan caanahaasaa walaaleeyey qad arbactukuma wayna walaaleeyeyoo waxa weeyaan gabadhan waa akhawaatukum min arabaa ay soo gelaysaan fadakartu dalika linabiy xukma wuxuu leey nabigaan u sheegay calayhi salaam madiina ugu tegey isagoo masalada weydiinaya markii wax u sheegan la waayey fa acrada canii waa iga jeesaday nabigu calayh salaatu wasalaam jawaab ma siinin qaala fatanaxaytu waan ka soo wareegay inta ka irfadayo soo wareegay yaa haddana dhanka kaga istaagay fadakartu dalika lahu arrinkaan u sheega waxaa nabi allow haweenaydaa saasay leedahay waa eraydani ujeeday leedahay wax ku raacana maanan arkin qaala wuxuu yidhi wakayfa waqad zacamad ood see u qabi kartaa walxaal qad zacamad ay sheegtay annaha iyadu qad armacadkumaa kolba haddiibaad sheegtay inayna nuujisay seen u qabi kartaa warkeeda keligeed baa makratigeeda la qaadan wey radaaca iyo nuudmada iyo umusha iyo waxyaalaha ku saabsan fayuubada iyo bikaarada ku saabsan haweenana waa garoob iyo waa fayibe iyo maweli waa bikaaroo ninkii sidii loogu geeyo weeyaan iyo waxyaalaha hadii laisku qabsado hal haween haddii loo bixiyo lagu kalsoon yahay cadli iyo lagu kalsoon yahay soo daadba war kale waa la aqbalaya oo tira gabadha waa sideedii camiin ah, baa taalo leeya ninkan axkaamtii cimiinka waa lagu ximbaari haddii kalena ayana warkeeda la qaadan waqad zacamna anaha qad arbacadkuma fanahaahu canha nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ka reebay ninka asaga ah inuu gabadhaasi qabo kayfa waqad qiila balin baabu wuxuu ku saabsanyahay shahaadat lmurdica haweenayda muujinaysa gaar ahaan ridaaci baa gaar loo keenay shahaadadii caamkeed buu kusoo daray haddaan soo sheegay haddana si gaara ah ridaaci nuugmadii anaa nuujiyey hadday tiraahdo ilmahan iyo wiilkan iyo gabadhan iyo labada ilmahan anaa nuujiyey ayay tiri ah haweenka ilaa ilmahan dariska oo kaliya carruurta yarka way iskaga tagaan suuqaana w heblaayaysi yahay waxaa dhici karta marka intaa ay maqan tahay intay ooyintiisa xaji weyn inay naaska iska sii muujiso hadhowna ayna damba ka gelin oo carruurtooda haddana ay isguursadaan baa dhici karta jiiraanka aada isku dhowro dadka jiiraankaa ah. marka inay muujisay oo ilmahan baa ay walaalaba yihiin yaa dhici karta oo hadhowna damba ayna ka gelin oo labadaba ay tiraado naaska ayaan kusii aamusinayay oo waxba laisku sheegin xukun sharciga meesha ka dhalan walaalnimaa ka dhalan hooyanimo iyo aabbanima ka dhalan axkaamtaaso dhan baa ka ratimi oo yaxrum min aradacati maa yaxrum min amasab wixii masabka xaaraam ku noqon jiray oo wada ku ah muxrim ku ahaa iyo midnimana muxrim ku ah xadaana abu caasim annabil aضaxaak bn makhlaq can cumar bni saciidin can ibn abi muraykata can cuqba bn xaariثi qaal tazawajtu imra'atan haweeney baan guursaday buu leeya gabadha inaabi fajaءat imra'atun haweeneydaa noo timid faqaalat waxay tihi inii qad ardactukuma labadiina waadaana nuji faataytu nabiya sal اllah alيه wasalam baan u imaaday faqaala nabiga wuxuu yidhi wakayfa waqad qiil oo see u siqanaysaa kolba warkaaba haddii la sheegay kolba haddiiba la yidhi anagayna muujiyeyba meesha timid saad u qabi kartaa dacahaa canka iskaga ta gabadhan oo naxwaw marka qaar waxay dhaheen waa waajib qaarkoodna waxaa weeya min dariiqi muxuu ahaa xagga iyo waracnimada iyo min baabi shubahaadka oo dacmaa yariibuka indi weyaane keligeed lama aqbalayo waase ku caddahay xadiidka musanifkana madhabkaasu ku qaatay uu dariishaday baabun wuxuu ku saabsan yahay tacdiili nisaa'i bacdihinna bacda haweenka tacdiili nisaa'i haweenka oo cadaaladeeya taskiyeeyo ammaana cadaalad ku sheega bacdihinna barkood bacda marka kale oo hadday haweenay haweenkana ay tiraado helo waa fiican tahay cadaalad baan ku ogahay run baan ku ogahay ceebla'aan baan ku ogahay warkeeda waa la qaadan warkeeda waa la qaadaan xadiidkii dheeraa buu keenay ee qisadii ifka ku saabsaneed wuxuu ku keenay meeshan kitaabu shahaadaad fii tafsiiri suurat nuur isagoo sidan u dheer ayuu keeni doonaa meeshaasaana munaasab aad ugu sii munaasabsan kan wuxuu heli karay musanifka maxalu shaahid inuu ka soo qaato oo dariira warkeedii ee way tihi waxaan ku ogaa xumaana ma leh iyo hadalka u dambeeyay zaynab bintu jaxshe ay tihi axmii samcii wa basarii waxaan ku ogahay mala ay tihi labadaasaa kaga filleed laakiin fii suurat nuur hadda qisadoo dhan ayaa markaasi suuradaasi qisadaasi koogaha heshay si faahfaahsan saas darteed halkaas iyadu munaasib bay kusii tahay inkasta iyadoo oo lagu yaqaanay bukhaari raximahullah inuu xadiis soo celceliyo celcelintaasna maxalu shaahidka uu ku kaaftoomo oo gaabiyo oo asagoo mukhtasar oo gaaban uu inta shaahidka uu ka soo qaato ayaa lagu aqoon jiray halkaase raximahu llahu tacaala ataala nafas waa ku dheeraaday oo waxaa weeyaan aad iyo aad ayuu qisadan qiso aad iyo aad u cajab badan wey una xanuun badan ummahat lmuminiin um lmuminiin caaisha radi allahu canha ayaa la qadfay oo xumaan lagu sheegay markaasaa dhibaatada qabsatay nabiga calayh salaam iyo ayada iyo saxaabada nabiga calayh salaatu wasalaam iyo arrintaas wixii ka ratimay axkaama iyo munaafiqiinta iyo dhibaatada islaamka ku hayeen iyo kuwo iska raacayoo aan loo baahnayn inay raacaan oo inay iska dhowraan la rabay wa samaacuuna lahum baa ku dhacdeen iska haya raacbay noqdeen waxaasoo dhan baa laga hadlay wax ka ratimaya axkaamta sharcigaa masaa kale hadday dhacdaada kadib marka qisadu waa dheer waatan xadaana abu rabiic sulaymaan bnu daawuud zahrani waafhamanii bacdahu axmed buu leeh xadiidkan qaalkiisna axmed bnu xambal baa ifahansiiyey ayuu leeh qaala xadaana fulayx bnu sulaymaan can ibni shihaab azuhri can curwata bni zubayr wa saciid bni musayib wcalqama bn waqaas alaydi wacubaydlah bn cabdilah bn cutba afar weeyaan taabiciina can caaisha radi allahu canha bay ka wada wariyeen zawjinabiyi nabiga xaaskiisii sal allah alay wasalam ayd xiina qaala lahaa ahlulifki kuwii beenta u saaxiibkaha markay ka sheegeen maa qaaluu beentay ku beenuunteen caaisha radi allahu canha ifkigu waxaa weeyaan akbaru lfariya beenta weyn ee qofka lagu beenuunto ayaa ifki la yidhaahdaa caaisha ku beenuuntay radi allahu canha fabara'aha allah ilah beri yeelay subxana wa tacala ilah beri yeelay walidaalika qofkii caaisha oo ilaahay uu qur-aanka ku beri yeelay xumaan ku sheegaa kaafir weeyaan ijmacan gaal wey ijmaacan saa darteed raafidada shiicada raafidada ah ee mar walbaba caaisha wax ka sheegaya zine iyo xumaan ku sheega gaalo weeyaan bilaa khilaaf waa gaalo ah, qof muslima ah, raafida waa muslim yuuna maxaa yeelay ilaahay aayaadkiisii uu soo dejiyey inay caaisha ay bari ka tahay xumaantan oo qayibad ay tahay qayib oo muxamedana uu qabo calayh salaatu wasalaam ayaga munaafiqiinta ee khubafada iyo khabiiaadkooduuna ay isleeyihiin ayib iyo dayibaadna ay isleeyihiin arrintaa qur-aankaasi ka hor imaasan yihin oo diidan yihin oo ka hor imaanayaan marka waxaa weeyaan waa jaxdi aayaadka ilaahay ay beeniyeen ninkii aayaadka ilaahay beeniyeen alaa khilaafa anahu kaafir inuu gaal yahay inuu gaal yahay shaki kuma jiro nacam qaal fabara'aha allahu minhu ilaahay baa beri yeelay qaala zuhriyu zuhri baa wuxuu leeyahay waa ninka afartaa taabici ka warinaya zuhri waa taabici sakiira afar taabici buu ka warinaya wuxuu leeyahay wa kulluhum dhammaantood kulluhumta waa curwe iyo saciid bn musayib iyo calqama bn waqays oo cabdilqama bn waqaas alayhi oo cubaydillah bn cabdillahi bn cutba bn mascuud afartaa wey xadaanii kulluhum wuxuu ii wada waraa mid walba daa'ifa koox min xadiiiha xadiidkaasaa isku dardartay zuuri mid walbaba qayb buu ii sheegay wabacduhum barkoodna awcaa wuxuu ka xigdin badan yahay min bacdin barka kalena wuxuuwa ka xadiid badan yahay wa ahbatuu waana ka sugid badan yahay lahu bacdigaasi ikhtisaasan xagga raacraacida naska oo sidiisa loo raaco iyo werinta oo xadiidka sidiisa loo wariyo waa ka sugmaan sugid badan yahay waqad wacaytu buu leeyahay zuhri waan weeleeyey can kulli waaxidin mid kasta oo minhum afartaa taabicii kamida alxadiia xadiikii baan ka weereyey alladii xadaanii xadaanii uu warramay mid walba can caaishata kistiisii caaisha uu ka sheegay ayaan si fiican uga xijiyey wa bacdu xadiiihim xadiidkooda qaarkiisana yushabiqu wuxuu rumayn bacda marka kale oo inna waa isku waafaqsan yihin waa isku rumaynayaan oo hebel iyo hebel iyo hebel intuu ka qaala waa isku in waa iswaafaqsan yihin in ziyaada waa kala wataan wa ziyaadatu maqbuula asagana waa xifdiyey zacamuu waxay sheegeen mana ahbaruu wa qaalu wey waxay sheegeen ana caaishata radi allahu canha qaalad inay tihi kaana rasuulu lahi sal allah alay wasalam wuxuu ahaan jiray idaa araada markuu doono an yakhruja inuu baxo safaran safar aqraca bayna aswaajihi haweenkiisuu qorrigi jiray nabiga calayh salaam heblaha soo kaco doorsada soo qaara saaka muuna dhihi jirin tiidka adaan kuu ee waa u jiray nabiga calayh salaatu wasalaam faayatuhunna midoodii kharaja saamiha qorigeeda uu soo baxyo nasiibkeedii ahraja biha waa la bixi jira bixin jira maca maxiisa midaasuu qaadan jira rasuulka sala allah aleh wasalam cadaaladda ila reerka ka bilaaban iyo carruurta iyo agaas ka bilaabanaysa marka qofaan reerkiisi iyo carruurtiisi u cadaalad samayn karin xukun iyo maamul ummad ma qaban karo caadilna ma noqon karo nacam faaqraca baynahumaa faaqraca baynanaa bay leeda caaisha waa noo qorirtuuray fii kazaatin duulaan hazahaa uu nabigu duulay awatu bani mustari baa lamuraysicna waa la yidhahdaa qaswatu bani mustariq waa qaswadii duulaankii nimankii lagu duulay muxuu ahaa reer bani musal lagu duulay carab bay ahaayeen qaara rasuul slam calaa bani mustalaqin aw mustaliqin wahum qaaruun wa ancaamuhum tusqaa cala lmiyaa ayagoo xoolahan waraabsanaya ayuu nabigu weerar ku qaaday sala allahu aleh ali wasalam waa kii lasoo qafaashay juwayriya bint alxaarit muminiina ka mid aheed kadibna waa la xoreeyey ayaduna muminiin bay noqotay fakharaja sahmi laylada aqsamiya ii soo baxay oo aniga caaisha ah yani sibu yeesha nabiga inaan raaco fakharajtu macahu nabi maciisaan baxay mararka qaarna labalaba usoo bixi jirta labuu qaaran jiray mararna mid bacdama unzila alxijaabu intii xijaabka la soo dejiyey fasaluuhunna min waraa'i lxijaab xijaabka gadaashiisa haweenka la hadla ayagoo asturan markay soo degtay kadib ayayna ahayd fa ana anigu uxmalu waa la ximbaaraabay tiri fii hawdajin hawdaj baa laygu qaadaa wayunzalu fiihi waana lay dejiyaa markii safarya la aadaayo haweenkii deen waa mutaxajibaad masturaad oo asturan weeyaane awrtibaa la saari awrti baa la saari gaadiidki iyo geeli baa la saaraya marka intaanan loo imaanin bay waxay sii garaysaa hawdaj waxa yidhahdo waa meel gura ah oo masnuucoo la sameeyey oo santuuq ahaana halkaas intay gasho oo geedotimireed iyo laama iyo saasoo kalea lagu ballaalimeeyeyoo ay ka neefsanay wax ka aqi karta iyadu ayaa ti bilaha u gasho yaa la qaadi oo markaasaan gurani rutigi yaa la dhigi hadhowna waa laga dejini markaas dee markii laga dejiyana iska kaxaysaa halkaas marka saldadaas fiican iyo muxuu ahaa gurada fiican ayaa loogu talagalay oo mukaramaad mucazazaad oo la karaameeyey bay ahaayeen qiimo badan faana uxmalu fii hawdadin wa unzalu fiih kaasaa la dhexdhigi jireen deena lagu qaari jiray fasirnaa waan soconay xataa idaa faraqa rasuulu ullah ilaa uu nabiga ka baday calayh salaam min qaswati duulaankiisi tilka ee kaas ahaa dagaalkii baa la socday kadib waa lasoo dagaalkii baa dhacay waa la guulaystay waqafala waa soo gadoobay nebigu wadanawnaa min almadiina magaalo madiina u soo aadana leylatan habeen buu wuxuu nabigu ilaamiyey biraxin in la guuri doono berri waa la guuri nin walbaba gaadiidkaada dushiisa ku bariisada alyidhi berri waa la kici doona adeer baa la ka intaas habeenkii cilaadiya uu saxday faqumtu waan kacay bay tiri xiina aadanu biraxiil markay raxiilkii iyo guuritaankiiy iclaankiisii subaxdii baa daladaba lasii dhawaaqiyo ka kacaa iyo furtaa iyo xilligaas ay geedigii la diyaarsaday ayaan kacay bay tiri oo xoogabay soo warxaaja gudo waa la guuri rabaaye famashaytu waan baxay xaal socday xataa jaawastu ljeysha ciidankii iyo jeyshkii deganaaye saa u fadhiyey ee meesha kusoo daadsaday xalay meeshay baryeen ilaahan ka wada gudboon duurka aan aado falamaa qadaytu shaanii xaalkaygii shaarigeygii xaajadaydi markaa soo gutay oo aan yaan aqbaltu soo qaabilay waa raxday meeshii aan bangareynaya laga guurayo baan soo qaabilay tii waxda ayaga kusoo jirta faltamasu sadrii baylada halkaa xabadkood baan saa u taabtay falamasu be waxaan taabtay sadrii xabadkayga fa idaa cuqdun kuul lii ani aan lahaa min jizci adfaar meesha adfaar la yidhaahda kuusha lagu sameeyana ah qadinqadacda laga gabayt kuul la yidhah jizcu adfaar la yidhahda adfaarku waa qarya filyaman waa la yidhaahdaa macno kale waa la geliyaay iska baad min jazci ataarin adtaar meesha la yidhaahdo jazcigooda kuuraheeda ka mida ah, oo lagu dagu qabayo walaashay asmaa ee kasoo caariyaysatay oo kasoo gisatay oo tira aanqaba ee isii qad inqadaca kuushi waaba godayba farajactu waa noqday bitri faltamastu ciqdii kuushaydii baan dhalbay marka kuusha waa midii qaswatu bani mustarikood kuul kalaa jirto oo masalatu tayamum aan ku soo marray baabu tayamum oo iyadana markii eh, raadiyey eh, laga dhaxeelay laga helay rajigii ay caaisha radi alla canha lagu qaadi jiray intii la kiciye hoostiisa laga helay ka ayadu tayayinka kusoo degay qisada ayada ah tanna waxay ahayd ifkigii iyo beentii ay kugu dheelinta caaisha iyo kadib wixii ka ratimay qasatu bani masalabaheed faxabasay waxay reebay xadirey ibtiqaawa kuusha raadinteedii kuushii intaan raadinaayey waa waagii baryada durbo saxaabada wax yarbaaba la wataaye alaab weyn iyo reer dhanoo la rabaayo meehe nin walbaba koorihiisii buu saartay hashiisii buu ku fariistay waa la dhaqaaqay faxabasanii ibtiqaahu faaqbala aladiina kuwiibaa waxay soo qaabileen yarxaluuna lii kuwa anigi rari jiray ee hawdajkayga iyo khidmadooda u xil saaraa saxaabada yaa meesha i soo qaabilay hawdajka meesha godaangorinba loo yimid faxtamaluu waxay la boodeen oo la kaceen hawdajii aniga gurahaydiibay qaadeen faraxaluu markaasay rareen calaa baciiri ritigiibaa gurada loo dhigay alladii rajidii ama neefkii doonaayo kuntu arkabu aan aniga furi jiray hum yaxsibuuna waxay u malaynayaan anii anigu fiihi inaan ku dhex jiro sababtan way sheegi doontaa qof bini aadana ah, meelu ku jiro iyo waxba iskacilooho ah maran masmuud baa isku mid maahe laakiin maanta maxaa keenay dhowr nin baa horta isla qabat laba ayadii waa daayartaa ilma yara dhalinyaro ee dagatoban jira saddex xiribna mayna laheenoo haweenka xilligaas waxa yara cuni jireen sidaa darteed deena wax cayina iyo hiriba cuseeyo mabra marka halkan baa lala yimin lamama garanin wa kaana nisa waaka markaad ku sheegaysaa haweenku waxay ahayn daaka waagaasi khifaafa kuwa fursa mid bay iska hayeen lam yadkulna ma uslaynin ma uslaynin hirib iyo walam yakshahunna laxm cunto ay ma uslaynin hiribna ma uslaynin oo mana buureen wainamaa yaakulna waxay cuni jireen alculqa luqman yar oo min aطacaami raashina wax yar bay cuni jireen oo cayil aan u keenaynin falam yastankir ilqowmu imaamkii haydajka ama gurada qaadaya maynan inkirin xiina rafacuuhu markay kor u qaadeen maynan urmakumamanaya maynan dhihin fiqaala lhawdaji hawdajka culayskiisa maynan inkirine taxta madow way ximbaareen iskala boodeen waxbaa ilahay ka wadaa meesha wa kuntu jaariyatan dhinaca kalena waxaan ahaa gabar yar xadiidata sini da'yar baan ahaayo qof weyn hataa lafihiisa weynaada xata miyihi lafiha weynaaninba iyo aniga hilibba aan lahayn daadooda yar tahay fabacasa aljamala kitigiiba intay wajhka saareen yaa la kiciyo oo hala yidhi waa la kiciyey wa saaruu wayla socdeen indhaqaaq markaasaa deena meeshii laga guuro jaladii laga guuray fawajadtu markaasaan helay bal cigdi kuu shayda ayadana duwaadkaasi wareegaysaa oo hadda meeshii ku noqnoqon kuushii bay leedahay aad gacanta ku dhigtid amninkaasaan kuu sheehelay markuu waagii sadex loo cadaaday bacdama istamara aljayshu intuu jayshkii daa'imay addihaaba tagitaankii oo u ka baxay meesha oo guuray ayaa kuu sheegay fajiئtu manzilahum meeshay deganaayeen jabadii baan imaaday walxaal laysa fiihi axadun qofba uuna jooginba wax joogaba oo binaadam male jabadii waa iska cilnaa oo laga guuray ayaan imaaday buuri eedeeda caaisha radi allahu canha faamamtu waxaan u qastay caqligeeda fiiri ismaana wareerinin xagga u orb agga u orb iyo bahal baa cuni kara way hawaabi kartaa marka waxay tihi aar meesha lagugu ogaa jabadaadii halkii u iska saaxo faamamtu waxaan u qastay manzilii meeshii aan deganaa aladii kuntu bihi aan deganaa xalay halkii waan u qastayoo fadanantu waxaan maleeyey annahum ayagu sayafkiduunana inay weyi doonaan markii hadhown la dago oo meesha wax ka soo baxa la waayo waa laisweydiin waa la weyn doonaa markaasay fayarjicuuna ilaya ii soo noqon doonaan marka intaad dhubi laheedoo aad dalkii ku raadinaya adigaa is weyn laheedeen halkii ayrtu kusii subbay dabaxday radia allahu canha waarnaaha qofka hadduu marka inuu dhisan yahay lagu arko inuu isasalayiyo ma aha oo waxaa fiican inuu tartiibsado fabaynaa waqti ana jaalisatun anoo fadhiya oo meeshii hoodeed iska fadhiya halabatni caynaaya labada indhood baa iga qaali noqday fa nintu waan saaxday xilligaasoo kale cabsi waxshinimo kelimnimo ayuu qofku dareemaa ilaahay baa raxmadiisa siiyayoo indhihii baa hordayntii laga geliyay barak iska tiri waa saaxatay gaar ahaan qasbiga duulaan cadowgii baa laga inu ku dara jiro wa kaana safwaan binu mucaal wuxuu ahaa saxaabigaa safwaan la yidhaahdo assulamiyi oo reer bani suran sunadna kuwaaniga ka sii ahaa qawskaas min waraa'iljeyshi ciidanka gabaashiisa yuu degi jiray dhaqankiisa wuxuu ahaa nin muxsina oo soonfal badan ayuu ahaa radia allahu canhu wa ardaa ixsaan badan buu ahaa wuxuu ahaa markii ciidanku ay guuraan meelagtada intuu dego markii la guuruu jabadu soo mari markaasaa wixii laga tegey ama la halmaamay ama ka baxay ayuu soo qaadi jiray nin khayr badan buu ahaa khayra fa asbaxa wuxuu loo bariistay cinda manzili guriga waytiisu waalo ugu baryey markaasuu saa soo dhexmaro nabi reer muxamed alayh salaam iyo dadkii waxay ka tageen faraa wuxuu arkay sawaaba insaanin qof mudutuushiis naa'imun hurda qof hurda mudutuushiis iyo madowgiis meeshaas ayuu arkayba faataahu waa yimid wa kaana yaraanii wuxuu kii arka qabla xijaabi intuuna xijaabka soo degin oo gabdhaha aynan isxijaabin oo wejigooda ayna qarsanin waxaad garanaysaa wejigooda la qariyo xijaabku ka mid ahaa oo wejiga la qariyo xijaabku ka mid yahay wa kaana yaraanii qabla alxijaab xijaabka intuuan markaa ay soo degin buu arki jiray marka inta dambe is xijaabta wejigeeda way daday lamana garteen haddii wejigeeda u dadan yahay qof iska hurda wejigii ka fayran yahay ayuu kor isaanay hadduu fiiriyana waa gabadha ayadoo yar u arki jiray caaisho aheed ee carruurnimada ku yaqaano weeyaan markii xijaabka intaan la soo dejinin markaasaan fastayqaytu waxaan ku toostay bistirjaacihi imaa lilahi sigiisa inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ayuu daldaray saxaabigu waa yaabay umulmuminiin zawjadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabiyadda jaliiladaheed ee sidiiqada ibnata sidiiq aheed runta badneed ninkii runta badnaa ee saaxiibka nabiga ah calayhi salaatu wasalaam uu dhalay jabada maanta maxaa looga gooyay sababta maxayta wuxuu u qaaduu garan yahay marka waa musiibo iska dheh musiibana maxaa la dhahaa inaa lilah wainaa ilayhi raajicuun aladiina idaa asaabat musiiba qaaluu inaa lilah wainaa ilayhi raajicuun musiibaa dhacday buu leeh xataa markaad caaisha lamuna hadlin waatuma muu dhihin kakac muna dhihin ina lilaahidi uu ku dhawaaqay unbay la toostay xataa anaaka ilaa uu ka fariisiiyey raaxilatu hashiisii ayuu fariisiiyey fa yadaha hashi ayadoo jeerigeedii hore ayuu ku istaagay saxaabiga si una dhaqaaqin luftu kaga istaagay fa markaasaa fulaytri meesha waxjooga madaadi way ku qasbanta darura waay hashii marka fuushay si ay ugu baxsato asagiina markaasuu doon hogaamiyey horteedii ayuu socdaa fandalaqa waa tagay asaguna asagoo lugaynaya yaquudu bi asagoo hogaamini alraaxilata hashii igu hagaaya ayuu dhaqaaqay xataa atayna aljaysha jayshkii baan soo gaaray bacdamaa nazaluu ciidankii markay degeen kadib mucarisiina ayagoo degeen harsanaya fii naxri dahiira xilliga qoraxdu ay kulushahaye dahiirada waa qoraxda naxrigana samada bartankeeda ee dhunteeda markay ku taagan tahay xilligaa ayagoo mucarisiinoo degaaya inay nastaan oo iga harsadaan darteed ayaa marka ku baxnay bude taxriijka habeenkiina waa la dhahaa maalintiina waa la dhahaa halka ayagoo dagaaya ayaan la kowsanoo la kulanay fa halaka man halaka bay leedahay waxaa halaagsamay wixii halaagsamay markaasaa cabdulaahi bin ubay bin salaam iyo munaafiqiintii ayaa laysuga qadluuftay oo xataa qaarkood ay yidhaahdeen caaishatu maca safwaan wallaahi maa salima minha wamaa salima minhu bay dheheen kamana nabadgelina yarkama nabadgelin tar baa laysa saaray munaafiqiintii wadaadu wax yarbay muslimiinta marka horeba ugu taagnaayeen wax yaroo ceeba ah hadday ku arkaan ceebtaas ayadama ah ay fursad u helaan ceebba ma dhicine fursad yar hadday u arkaan jaanis oo kaga faa'idaysan karaan waa baafinayaan bannaanka la gelinayo dacaayadoodii fa halaka man halag wixii halaagsanay waa halaagsanay way caasho kusoo qabtay radi allahu canha wa kaana ladii wixii halaagsan munaafiqiin bay u dhammaayeen laakiin saddex saxaabi ayaa ku jirta saddexdaa saxaabi midda gabardheed midna labana rag bay ahaayeen musbax bin uaafa xasaan binu haabit xamna binti jaxshi saddexdaasay ahaayeen saddexdaba waa la garaacay cabdullahi bin ubay munaafiq ahaa ah, lama garaacin maxaa yeele asagu wuxuu samayn jiray sheekadani marka ayuu u dhalo caddayn jiray ee waraysiga ayuu ka wari waxaasaan maqlay winkala maqasheen waxaasaan maqlay winkala maqasheen maxaa la yidhi makaana la warran waxaanu sii waafiyi asaga afkiisa uu iska dhowri jiray wax muxuuha maakir ah oo khiyaamo badan buu ahaa walla weysinaysatabasata si gaara ah iskaga dhowri jiray iskaga dhowraay qaarkood yidhaahdeen ama wax ka buuba gacanta kula jiraa gaalnimoa munaafiq weeyaan nabigana calayhi salaatu wasalaam waa ka dhowsanayay inuu waxyeeloo niman banu khasraj la yidhaahdo saxaabo qiimo badan ay ka dhasheen ayuu ka dhashay oo oday odayaashoodii hore kamidabuu ah ahaayoo la casilay marka isagaa maraamarsanaya oo mar walbana xukunkeeda laga qaado ninkaa afgembiyeyo in waxyeelo nabiga iska dhowri jiray sal allah aleh wasalam xataa hadallada xuxunay ku hadlay markuu dhihi jiray haddii aan madiine ku noqono layukhrijanna alcazu min alcadal dadka xun waxay ka bixin doonaan waxaa laga saari doonaa madiina oo dadka wanaagsan baa ku soo hari doona hadallada nabiga alai slam muuna qadanin faruu kala baxay ayaga dhexdooda isku daayey wa kaana ladii kii wuxuu ah tawalla lifka beenta ninkii tawaliyayee dugasha u fidiyayee sheekada iyo warkan iyo munqaxa iyo qosolka iyo waxaan iskuu keeni jiray cabdulaahi bn ubay bn salal buu ahaa cabdulahi bin ubay bn salal ra's munaafiqiin ayuu ahaa faqadimna almadiina caaisha waxay leeday magaalada madiinaan gallay fashtakaytum biha waan ku xanuunsaday shahran bil madiina haddii la tagayna bil bayba ayaaba dhacdayba oo xanuunsanta dadkiina weli xanti bay wadaan oo warkii baa lasii sheegsheegayaa oo warkii baa meel gasta gaaray wannaasu dadku yufiiduun waxay tiimbanayaan min qowli asxaabi lifki dadkii beenta sheegay warkoodii ayaa laisdhaafsanayaa warkaasaa la yidhi oo saxaabadii kale waa yaabayihiin waxaana la yidhi maxaa ka jira ayay leeyihin waxaa dhaaftay inay yidhaahdaan subxaanaka hada butaalun inay dhahaan oo ay been way ay dhahaan tanaa dhaaftay oo lagu canaantay iyagana wayariibunii waxaa i shaki geliyey fii wajacii xanuunkayga aan xanuunsaday ayaa nabiga ka shakiyey calayh salaam oo shakiga keenay anii anigu laa araa waa ka shakiga markaan xanuunsaday oo yaa nabiga calayh salam saan ku aqaanaan ka waayey anii laa araa kuma arkaayo min annabiyi nabiga calayh salaam kama arkaayo allutfa naxariistii iyo dabacsanaantii alladii kuntu aan ahaa araa minhu tii ka aragta nabiga xiina amrani markaan jirrado caad ahaan markaan jirrado nabiga naxariistaan ku arki jiray agfariisii iyo hadalkii macaanaa iyo widigan ku ogaan jiray yaabaan ka waayay rasuulka sala allah alay wasalam wasay waxu jiraan ayadana shakigaa sii galay inamaa yadkulu wuu soo geli guriga fayusalimu yatibu salaamta islaamka uma yaquulu wuxuu leeya kayfa tiikum tiini ka warrama tiini ka warrama waa eh, ishaara lilmu'anaf ayaa la yidhahdaa eh, tiikumta kayfa tiikum tiina siday ee eh, tiini ka warrama yafdadaan inagaa dhana tiiniye laa ashcaru moogi bishayin waxna min dalika waxaa la sheegayaa ee nabigana uu maqlay waxba kama ogi xataa naqahtu waan ka duudsaday xanuunkii baa kasoo duudsaday oo ka kacay markaasaan fakharajtu baxay ana aniga yowumu misdaxin ninkii misdax ahaa hooyadiis oo muruhmi la jiray ayaa baxnay misdax bintiruum qiila ee almanaasici waa makaan meeshii manaasic ee heli dhihi jirayoo mutabarizina aan ku dambixi jiray magaalada madiina dadkeeda ugu yaraayo way koobneed marka bannaankii baa gaararka kaga waraysan bannaankii manaasic aan u baxnay bay tiri laa naqruju maana bixi jirin ilaa leylan habeen mooyeene ilaa leylin habeenka kale man ku yeelan jiray ka habeen ka habeen dad cunto badanoo kale dudwan intay cunaan musqulu baahan marwal bannaynan ahayn wax yaroo qalalan baa loo cuni habeenkiaa lagu huraaya wadalika qabla an nattakhida alkunfa intaanan musqulaha samaysanin qariiban u dhowin buyuutina guryaha naga aheed musqulaha guryaha ogtada intaanan samaysan markii dambe way samaysteen waagaas marka musqul ma jirin intaa hore wa amrunaa amarka annaga amrulcarabi alawali carabtii hore amarkeedaan iska haysanay fi lbariyati baadiyaha deganeed aw fi tanasuhi xagga isnadiifinta iyo wasaiyo quruniska ilaalinta waxaan waaba iska weynayn jiray inaan isqura iyo guryaha kutada ka qodqodanno aan ku saxaranno ku xaja gudanno arrintaas acraabta iyo reer baadiyaha ilooma yaqaanaane maalina meel cusub oo maarata adana ayuu iska fadhiisana ku xaaja gudanaya marka eh, dhisashada guriga iyo waxyaalahaas acraabtii hore iyo carabtii hore iyo tanasuhoodii iyo nadaafad raadintoodii iyo sidoodii iyo dhaqankaasa weli iska haysanay lama reemadaaloobin faaqbaltu ana wa ummu masdaxin islaanta umumasda hawadidiiseedii aniga waa soo gadoonnay bintu abi ruhlin eed umumasdaxdaasi namshii annagoo soconna markaan soo xaajo gudanay baan xagga reer kasoo aadnay sheekaa marka laska soo sheekeeya haasaabaha la soo galay facafarat waxaa turaanturootay gabadhi umumasdaxeed fii mirdihaa marteediiyo marada ay qabtay ayay ku turaanturootay xijaabkii marada ay jiidaysay yay lugta u gashay xolada yarhinka tuushay markaasay waxay tidhi faqaalad waxay tihi tacisa mistaxun mistaxbaa hoogay ayay tihi waa wiilkeedu waxay abaarayso mistaxbaa hoogay faqultu lahaa waxaan ku idhi bay tihi bisa maa qulti waxaa tihi baa baas leh caaisha kusoo booday radi allahu canha wa nin saxaabi ah oo muhaajir ah ee haddana badri ah saxaabada kuwa qimada jooga ee bilasarafka leh ayay habartu afka la gashay wiilkeedii baa ahaadee markaasay kula booday tidhi hadal xun baad ku hadashay atasubiin ma waxaad caayaysaa bisa leedahay rajulan min shahida badran dagaalkii badar ka qayb galay asxaabu badarna aad baa loo kolkoolin jiray oo aad baa loo jeclaa faqaalad waxay tidhi yaa hantaah midanay alam tasmiciin miyaadan maqal maaqaal waxay yidhahdeen doqon yahay ninkaad wiilkeediina kusii qabanaysaa way ku diraysa waxay tihi ay dhaheen mistax iyo raggi lamidka ahaa suuqa waxaa kugu jira maba ogid miya maya fa ahbaratnii bayra way u warrantay biqowli ahlilifki dadkii beenaalayaasha ahaa ee warka beentaa ah faafiyey iyo magaalada dhan ka gees ka gees ayada qabatay arrintoodibay iisoo bilowday kow kasoo bilowday maalintii kuusha iyo dhindi kasoo bilowdiyo safwaan ayada laisku arkay ilaa maanta meesha xaal marayo fasdadtu waxaan ziyaadsaday bay leedahay maradan jiro calaa maradii jiradaydii marka horeba duubsiisa kala aheedoo wadnaha laga saara xanuunka kama wada tegin haddii kurbo iyo walbahaar iyo foolxumo kale tabar baa inama haynin xishoodkooda hadda saxaabada nabiga cala salaam saxaabiyaadka iyo qiimahooda wax la sheegi kara maaha marka waxay tihi xanuunka iyo xanuun baan ku darsaday inay tihi oo ku kale macnawi oo ka daran kii xisigaa ayaa ku dhacay falamaa rajactu ilaa beytii gurigaygii markaan ku soo laabtay dakala calaya rasuulu sala allahu calayh ali wasalam nabigaa ii soo galay fasallama salaam caamuna salaamay faqaala kayfa tiikum ka warramatiina faqultu waxaan idhi iidan lii waxaad ii ogolaataa ilaa abawaya hooyadaya aabbahay baan aadiye bal ifasaxba kayfa tiikum bar hadda way ogaatay meeshay ku salleedahay meeshay ku salleedahay ogaatay warkan la sheegay nabiga calayh salaatu wasalaam inuu xoogay saameyna ku yeeshay faqultu waxaan ku marka waxaan aabbahay hooyada baan aadiye iska kayfasaxta balaan war doontee qaalad waxay tii waana xiinaydu markaa nabiga ka idan qaadanayo uriidu waxaan doonaya ana istayqana inaan soo yaqiinsado alkhabara warka min qibalihima wax kaaga naseexo badan waalidkaa ma jiro waalidkaabaa xaqiiqada dhabtaa ah, oo waxba lagu darin bay kuu sheegayaan maslaxadaada iyo dantaadana yadunbaa kumaarata ku hay ku og oo kula raba marka inaan warka ka soo yaqiinsado dad kale iyo qiiloyaqaalo kale inaanan ku daalin oo ayaga ka soo hubsadaan rabaa kaafina lii waliidna nabiga al rasul sal slam wayd orad bay dagaalayso hooyadaa aabbaha aad faataytu abawaya aabbahay hooyadii baan u imaamay umu rumaan iyo abubakr sidiiq faqultu liummii hooyadii baan ka bilaabay waxaan idhi maa yataxadau bihi nnaasu dadku maxay ku sheekaystaa maanta maxaa warkan meelaha laga wadwado bal wax iga sheeg maxaad ka maqashay faqaala waxay tii hooyadii markay aragtay gabadha inay aad u kaxsan tahay aad u buuxsan tahay mug aad haystay intaayna xajin ladahay yoogaynu dejisasku dayday yaa bunaya gabadhaydiyey hawinii calaa nafsiki naftaada korkeeda isdeji fududayso naftaada culays hasta saarin ashana shanigan iyo xaalkan aad maqashay naftaada wax fudud ka soo qaad u fududee waxaad waasaad adigu qaadatay moogtahay haddaadaad tidhahda laa yacniini wax lagaa sheegaya haddaad tidhahdo aniga niimada jeedo dhagaada ka furaysato iyo haddii aad xogow u yar jilacdo eh, way kala yihiin fa wallaahi baan ku dhaartay bay leedahay laqallamaa waxaa yar caaishay kaanad inay jirto imra'atun haweenay qadun werigeed wadiyatun qurux badanoo jamiilah cinda rajulin nin agtiisana ku noolo nin uu qabo yuxibuhaa ninkaana uu jecel yahay walahaa naagtaa la jecel yahayna ay u sugnaatay baraa'ilu haween kaloo lala qabo ilaa hadday dhacdo gabar qurux badan oo zawjkeeda oo ninkeeda agtiyada qiimaiyo meeqaan ka joogta oo qurux iyo lagu gaari karin gabdho kale lala qabana ay jiraan ilaa akarna waxay badiyaan calayhaa korkeeda wax iyo nusqaanteeda in meeshaas garkaarka la dhaafiyo oo jeceelkeeda wax laga soo gooyo oo jeceelka uu ninka jecel yahay xoogay loo yar kharaareeyo ayay jecel yihiin tanoo kale inay tahana waa laga yaabaaoo waa la isxastaayo dawaa'irta iyo gabdhaha lagula qabo inay waxan ay sii yaraanna waada dhici kartaayo isdeji waxweyna u arki maytiri faqultu waxaan idhi bay tiri subxaana allah ilaahay baa nasahan ah, oo ceebtaada waxaan la sheegi waxaad maqashay miya wadaa sax miya sidaynu mustax ii sheegtay walaqad yataxadafu nnaasu oo dadku maku sheekaystaa bihaadaa sheekadan xun iyo dacaawadan qaalad waxay tihi fabidtu tilka leyla habeenkaa asaga ayaan baryey waagii ii baryey oo hal habeenko dhanba xataa asbaxtu ilaa waagii ii baryey laa yarqaw lii damcun imina inayga istaagaynin walaa attaxilu binawmin hurdana aana kuulanin wax hurdaa ugu soo dhacdayna ma jirto idintoda idima istaagayso habeen idil oo waaga uu gabalkutuu dhac waaga uu baryey ayaa intaa hiqleenaya weliba hiqleenaya uma asbaxtu waagi baa ii baryayo fadacaa rasuulu ullah nabiga calayh salaam baa wuxuu u yeeray caliy bin abi aalib wa usaama binu zayd dil baa laga joogaa qisadii iyo wixii intuu dhacay waxyigina waa daba waa imtixaanka ka mid dadka saalixiinta ee wanaagsan waa la imtixaan intii xumaan laga sheegay ayaa haddana xukunkii sharciga ahaa ee kala bixin lahaa dadka iyo waxyigii ku saabsanaa masaladaasi yaa dib loo dhigay haddana marka cusrigaasaa qabtay laakiin ina maca alcusri yusra culayskii yusri baa ka dambeeyey iyo farax iyo ammaan ilaa qiyaami saaca caaisha radi allahu canha la ammaanayo ayaa ka dhashay uma waxay leedahay nabiga alay slam caliyo wuxuu u yeeray usaama bnu zayd xiina salbafal waxyu markuu waxyigii yar magaaday oo yar baahay bil yastashiiruhumaa asagoo la tashanayo wuxuu kala tashanayaa nabigu fii firaaqi ahlihi ehelkiisa inuu iska sii daayo gabadhan caaishaa warkeedu waa nagu batay waxunbaa la sheegi waxnoo kala bixiyo xugan ma hayno misku sii daayaba faama usaamatu usaama isagu fa ashaara calayhi nabigu wuxuu u ishaaray radia allahu canhu biladii yaclamu wuxuu ogaa fii nafsihi min alwuddi lahum jeceelkii uu nabigu jeclaa ama wuddigiisa usaamo uu lahum ahelka nabiga uu jeclaa jeceelkiisii wuu muujiyayoo faqaala wuxuu yidhi usaama ahluka ow ahlaka yaa rasuul اllah rasuul allow khayrkaada iska hayso walaa naclamu wallahi ilaa khayran ilahay baan ku dhaartaye waxaan khayrayn kuma ogin caaisha ah, waxaan la sheegi uma aragno khayr waxaanayna kuma ogin khayrkaada rasuul allow iska hayso uu hadalkaas marka caaisha radi allahu canha usaama weligeed kamina wanaaggaas uu maalintaasi kelimadaa uu ka hadlay oo qof walaalkaaga ah, culays weyn saaran yahayoo eh, dhibaato badan lagu haya haddaad u yimiso de ajir waad ka heli ixsaana waad u gashay وأma caliي بن abi طاaلب cali asagu faqaala wuxuu yidhi ya rasuul الlah lam yubayiq illaahu calayka ilaahay adiga korkaada kuma celiye caybi kuma gelini wالnisaa haweensi waahaa caaisho ka soo harayna kaiiru way fara yihiin kuwa waxbaba laga sheegin baa heli kartaaba ood saakaba heli kartaa lagu soo gelin karaa gabadhan haddii wax laga sheegay ilaada xageeda eege iska sii daabu ka wadaa iska sii daayo markaasi reerkaadii tashwiishkan iyo shubhada kala saar wasanii jaariya cali baa ku daray jaariyada gabadha bariiraanaba weydii tasduquka waykulbay kuu sheegi waliba bariiradiibu hadal adag ku yidhi cali oo yidhi usduqii rasuul allah kuwan adkeey rushad fadacaa rasuulu lah sal slam wuxuu u yeeray bariirata bariira guriga iyo kula nooleedayo ka horjeedo intuu nabigu meelaha kale ku maqan yahay o dhan isaga ayadu cid bala joogtay rushad faqaala rasuulu lah sal slam baa wuxuu yidhi yaa bariira bariiray hal ra'aytii fiiha caaisha ma ku artay shayan waxun yariibuka ku shaki geliya haba yaraatee wax ku shaki geliya oo akhlaaqdeeda ku saabsan ma aragti faqaala waxay tihi bariira laa wladii bacaaka bilxaqi dhaar bay ila martay ilaahay xaq kula soo bixiya ku dhaartaye inaanan wax aaba oo akhlaaqdeeda iyo anshaxeeda ku saabsan gabadha inaan arkin in raytu maa raytu ma arkin minhaa gabadha bariiraha amran amar aqmisuhu aan ku dhaleeceeyo calayha korkeeda waxaan ku ceebeeyo ku dhaleeceeyo ceeb aan ugu sheego kuma arkin qadun werigay akara wax ka badan ma hayo wax ka badan min annaha jaariyatun inay gabar yar aheyd xadiidan fi sini daayar gabadha gabar yar beeday daayar markuu nabiga dhimanaya calayhi salaatu wasalaam bay siddeed iyo toban jirtayba sagaal sana nabiga la noolaa calayhi salaam siddeed iyo toban jir bay markuu nabiga dhimanaya tanaamu can ilcajiin cajiinka iyo qooshka ay qooshatay berri aan canjeelaysatin ay laheed yay ka saaxan jirtay fata'tii waxaa imaan addaajiinu Ah, waxaraha burijooga iyo ariga maarata guryaha jooga qoyniska iyo waxaasi digaaga iyo waxaa imaan fataakulu markaasay deela ka cuni wixii iska xarfanayo oo qooshkii yaabka geliya markaasaa dee ewer aroortiin baa laaka weelkii oo iska agagan intaa way dhici jirtay intaasna haddii akhlaaquma saabsanee dhallinyaronimada iyo daada iyo dheelalowga iyo hurdadan marka aynan kala qaadan arruurta markay yaryihiin hurdo jecel yihiine ayaa u keentay ama xagga akhlaaqda iyo masaahada kale waa ma yabileen xumaan kuma arkin faqaama rasuulu lahi sal l slam baa istaagay min yowmihiisa maalinkaas faistacdara wuxuu ka sheegtay nebigu min cabdilaahi bni ubay bni salal buu ka sheegtay oo yidhi yaa iga cudurdaarto iga qabto oo naaga sheegtaa ninkan faqaala rasuulu lah sal slam baa wuxuu yidhi man yacdurini yaa ninkan iga qabta oo iga cudurdaara min rajulin nin cudurdaarka aan lahaa wixii aan lahaa yaa iga maraya oo iga garbixiya balaqanii iga soo gaaray ninku adaahu dhibkiisa fi ahli reerkay nin dhibkiisa dadka dhibada ani ciddayda hadda dhibkiisii soo gaarsiiyey ani reerkaygii tashuusiyo shakiba kale dhexgeliyey war ninkadaasa iga dhaha nabiga calayh isalaatu wasalaam waa sheegtay wax kasta oo lagu sameeyo qowlan wa ficlan kama sheegan jirin rasuulka sala allah alay wasalam mana ka aargoosan jirin laakiin masaladan waxay taabatay arrin khatar gurigii nabiga calayh salaatu wasalaam bay taabatay ahlu beytka nabiga calayh salaam bay taabatay noloshii nabiga calayh salaam bay taabatay marka sumcadii iyo sharaftii iyo karaamadii rasuulka marka ninka asagaa ah, xanuunkiisa waa loo adkaysan waaye tayallahi baan ku dhaartay maa calimtu inaanan ogayn calaa ahli reerkay ilaa khayr waxaan khayr ahayn qofka sansaanxumadiisa waxaa ka garan karta gabadhan waxaan cife iyo ikhyaarnimo iyo sharaf iyo degganaanaan ka ahayn weliga kuma arkin waqad dakaruu waxay ku xanteen oy sheegeen rajulan min baynaa dhaheen oo dhahen gula haray maa calimtu calayhi aanan ku ogayn ilaa khayran khayr mooyeene wamaa kaana yadkulu mana soo geli jira calaa ahli reerkayga ilaa mahyigala socda mooyeene markaa maqnaa cidda ma imaan jir rasuulka hadduuna gurigana joogin cidda mama imaan jir markuu nabiga jooga yuu nabiga soo raaci jiray sala allahu calayh waalih wasalam aggay isku arkeen oo isku maqleen xijaabkii baana qabaan marka ninka qiimaha badan oo aad u wanaagsan isagoo reerba guursanin buuna shahiiday markii dambena shahaada ku dhintay faqaama sacad bin mucaad safaan bin mucadalkii weeyaan adakwaani asulami uma dakwaani markuu nabigu intaa yidhi calayh salam waxaa isxajin waayey oo soo booday sacad bin mucaad radi allahu canhu wa ardaah alladii ihtasda carshi araxmaani liajlihi ninka asaga qiimaha badan ayaa istaagoo kacay waa sacad bin mucaad sayida oos baa lagu jiray qoys dhan oo reer isla yidhahdo ansaar nabay ahaayeene iyo madax u ahaa duqoodi wey faqaala wuxuu ya rasuul allah wallaahi baa ku dhaartay ana anaa acdinuka ku cudurdaari minu ninka kaa qaban ninka anaan meel kaa saari oo tallaabo ka qaadi waan fiirinayna ninka aad sheegi rajulan baa tiriye magaciisa xantu waa jirtaaye munaafiqnimadiisa waa la yaqaanaa laakiin magaciisa maadaama masalada ay noqotay in la qabtoo la dilo magaciisa waa sheeg in kaana hadduu yahay min alawsi nimanka reer awseed anaga duqa u ahay hadduu yahay larabnaa cunuqa laba ka war hadli mayso qoortaan gooyaynaa kuwa anaga aan duqa u ahay hadduu noqdo qofkaa uu sheegto madaxiisa sheegto annaga ku kajarayna wain kaana min ikhwaanina walaalahaana usluubkii zafiiri hadal fiican oo wanaagsan walaalahaana min alkhasraji reer khasraja hadduu ka dhashana ila reer nuuxin waa ku jiraaye amartana adaana amri dhammaantaana adaana xukuma fafacalnaa waxaan samaynaynaa aan fulinaynaa fiihi manka asagaa amarka amarkaada amar nabigaa marka fulinaynaa haddii kale annagaaba odayaasha waxaan odayga u nahay annagaa qabanayna wixii kalese maamar meeshuu galabaa ka dabadalayne qofskuu rabaa noqday facalnaa waxaan samayna fafacalnaa fii amrak intaa markuu yidhi faqaama sacad binu cubaada buuray oo istaagay wa huwa sayidulkhasraji qoyskii kale ee reer khasraji ahaa sayidkoo iyo duqoodigu wa kaana qabla caaisha fiiri tacliiqeeda radia allahu canha xoogay yarsin birraxooday oo maaratay iyay u aragtaa wa kaana qabla dalika rajulan saalixan intaa maalintaa ka hor nin wanaagsan oo saalix u ahaa laakiin maalinta awsha ka yar dhacday ayay leedahay maalinta ayada ah si aan wanaagsaneen buu u hadlay walaakin ixtamalat waxaa xumbaartay alxamiyatu ficillo xubal ficiliya anafa iyo qowskiisa iyo reerkiisa ilan odaygu intiisaan buu u hadlay oo u dagaalay oo u difaaci inkastay dad qiimo badan ahaayoo sharaf badan laakiin maanta bay leedahay xubal xamiyaha qabatayoo reerkaada yaa nagaahas bixin u hadalay difaac ciddan ka hadlaysa ninkan soo boodayna waa ree oosa wixii hore walagu dhexeyn jiray shaydaanka xumuu geliyey waxbuu shaydaanka geliyey dagaal baa dhex jiray labadooda laba qowsays dagaalo istiqiil gowracay ahaan jireen qur-aankaa mideeyey oo ilahi waa mideeyey subxana wa tacala iimaankaa mideeyey marka xoogay boogaa weli iska jira boogaa jira oo markii mararka qaar ay yuhuudda iyo munaafiqiinta ee rabaan inay isku diraan gabayaashii bay soo qaadqaaday markaasaa bug hal mar laisku dhihi laakiin laisku dhacay mar oo nabiga cala salam dhihi jiray bidacwa aljaahiliyati waana bayna adharikum ma jaahiliyada iyo qabyaaladii iyo tuntii qabiilka yay weli daba taagantihin anagana dhex jooga xoox xamiyaha ayaa qaadan wareeda ninkan faqaala wuxuu yidhi kadabta been baa sheegtay sacad binu mucaadkiida waxbaan ku kagoon ayuu ku leeyaha been baa sheegtay lacamrullaahi ilaahay baa ku dhaartay ilaahay baa ku dhaartay inaad been sheegtay wallaahi baan ku dhaartay laa taqtuluh ma geli kartid ninkaad u jeedda waan garanayna wey walaa taqdiru calaa daalika mana kartid inaad noo soo dhaarta annaga oo cabdullaahi bin ubay aa disha maanta faqaama waxaa istaagay usay binu xumayr baa istaagay isaguna oo awsiya faqaala wuxuu yidhi kadabtaadaa been sheegay amrunaa idan ku dhaartay wallaahi lanaqtulanna waan dilaynaa waan dilaynaa fainaka adiguna munaafiqun munaafiq baa tahay tujaadilu cani lmunaafiqiina munaafiqiin baad ka dooraysaa ood u murmaysaa ood rukuun xaggooda u leexatay marka adigana munaafiq munaafiqiin ujeedaata waa iskii raacinaynaa buu yidhi marka maxalil jadal weeye maxalli niqaash iyo dood markay timaado xogow shubhaha ay timaado wararka noocaas oo kalea ka soo qaad ma leh laakiin qof aan markaasi dood baan ku jira haddaad hebel waa munaafiq iyo waa kaafir aad tidhaahdo ilaa xaara calayhi buu nabig alai slam yiri qofkaasay ku noqonaysaa qof muslima oo mumina ah, dad gaal tidhado ad munaafiq tidhahdo qofkaasay ku noqon ilaa xaara calayh laakiin hadda meesha waa masalo waxbaa la daba socdaa ninkan munaafiq buu hadlay isagana wuxuu arkay inuuba xaaladiisa ay ficleen fafaara alxayaan labadii qaws baa isku kacay alawsu aws iyo wlkhasraju khasraj markiiba hubki baa la boolay xaggii xaggaa laba safaa loo kala baxayba xataa hamu waxayba hamiyeen aliqtitaala inay dagaalamaan nabiga dhexdiisa calayh salam oo taagan war rasuululahi sal slam cala lmimbari mimbarkuu saaran yahay yaa iga qabtadii ayaa waxaasoo dhan nabiga cala slam markuu yidhi yaa halkii arrintu ah, meelaynoo sheegahanlayin gashay in ninka aan aarta laiskugu tagaheed aws iyo qodres ninkuu noqdaba lasoo qabto nabiga loo heeday calayhi salaatu wasalaam marka shaydaan baa meesha ka herfaaidaystay waa la buuqay oo la bulaamay iskudhac iyo dhibaato ka weyn baa la dhici gaartay fa nazala nabiga ka soo degay mimbarka fakhafadahum waa aamusiye fakhafadahum hoos buu u dhigay waraamusa waraamusa xataa sakato ilaahay ka aamusayna sakata nabigan waa aamusay hadduu kala aamusay halkaa lagu xeray arrintii wa bakaytu yowmii maalintaydu wara caaishana maalintaasoo dhan waan ooya laa yarqacu lii damcun sida xalayoo kale habeenkii oo kale way maalinto dhanna ilinteeda iga gu'in walaa aktaxilu binoom xalowna qof soo jeeday maalinnimaduna dhacaa la rabay maalintiina hurda isma qabanin oo ma saaxanin faasbaxa waxaa waa bariistay cindii agtayda faasbaxa cindii abawaya labadii dhashay ayaa agtayda kuwaa bariistay oo ag fadhiya oo qad bakiitu abeeya laylati habeenkii wayowmi maalintaydi xataa adanu ilaan ka marayo ana albukaa oohintu faaliqun kabidii inay beerkayga dilaacsadeen marayayd oo intijaan u hayay xiqda ugu hayay ayaa beerka inuu idilaacay oo boobi noqday ayaanan u mooyey bay leedahay qaalad waxay tii rabbi aad ba loo dhigay radi allahu canha wa ardaaha muwaafiqiinta halkay gaarsiiyeen fiiri saxaabada iyo dhibaatada u geysteen bal kuwa amminkan daba taagan safiiri ee diin ka dhiganaya caaisha inay wax ka sheegaan qaalad waxay tihi fa baynaa waqtihumaa jaalisaan labadii i dhashay oo ag fadhiya cindii agtayda waana habkii annaaan ooyayo id istaadanat imra'atun haweeney baa isxajin weyday oo idan qaadatay reeansaareed waay tii ma soo galaa banaa iriskiisa soo istaagtay faadintu laha waama soo gal baan idhi fajalasa wayaag fadhiisatay tabkiya iyada maci maciga oointa igu dartay ah, caaisha iyo marka gaaray fabaynaa naxnu kaalik annagoo sidaas ah labadii dhashay gabadhii ooyeysa ooyeysa anigii ooyaya id dakhala waxaa soo galay rasuulu llahi sala allah alay wasalam fajalasa waa fadhiistay nabiga calayh salaam agtayda walam yajlis ma fadhiisa min cindii agtayda min yowmin maalin laga soo bilaabo qiila laygu yidhi fiyi aniga xaalkayga maa qiila wixii laygu yidhi qablahaa maalinta ka hor maalintaasi ka hor laga bilaabo maalintii hadalka iyo dacaayadaasi looga fidiyo nabiga u maqlay ilaa maalintaasi ka hor agtayda muusa fadhiisan nabi alai slam waa kow inuu ishaa fadhiisto waqad makata shahran bil buu nabigu magaa laa yuuxaa ilayhi aan loo waxyoonaynin fii shanii xaalka iyo shayin waxba waxa looga sheegayna ajiridoo laga aamusay wax waxyoo ku soo degay oo arrintan ayadae meel walba qaaratay wax ka yar oo ka timid baa waxay ku soo degi jiray imtixaankii bay ka mid tahay in caaisha radi allahu canha iyo saxaabada nabiga calayh salaam iyo munaafiqiintii iyo kuwa kale inay bannaankaas soo dhigaan qaala waxay tihi fatashahada nabigu waa shahatay yani khudbaduu bilaabi rabaa hadduu hadal muhimanaga ku hadlaayo xamdiga iyo tawxiidka ayuu ka horraysin jiray ammaanta ilaahay uma qaala wuxuu yidhi caaishatu caaisha fainahu balaganii waxaa ii soo gaaray canki xaggaa kada wa kada waxaa inaad samaysa xumaan fain kunti haddii aad tahay bariaadtahay mid bariya ah, fasayubiiki illahu ilah waa ku beri yeeli doonaa dhibaatadan iyo dhibkan sidaa lagagaa masi mahayo waxay mujriya ah oo qur'aaniya ah, ama xadiid hayru mujriya ama ru'ya alambiyaa wuxuu ilahay kugu beri yeela waa imaan doonaa wain kunti haddaad tahay almamti mid xumaan samaysa bidambi dambi mid ku dhacday almamti mid ku dhacday oo aruursatay mid ku dhacday bidami dmbi haddaad tahay macsuumati bini aadam baad tahay hadduuba dembiga jiraha usha kaa dhacday faاstakfir illaaha ilaahay dembidhaaf weydiiso watuubii ilayh ilahay toobadkeen faina alcabda addoonku ida ctaraf hadduu qirta bidambii dembigiis oo yidhahdo rabbigo dembigaasaan galo ilaahay u qirto uma taaba uu soo laabto ilahay u soo laabto taaba allahu calayh ilaah baa ka toobad aqbaliy hadalkaa murtida leh ayuu nabiga ku hadlay sala اllahu alayh ali wasalam falamaa qadaa rasuulu ullah sala allahu calay ali wasalam markuu nabigu bogay maqaalata oraagiisii qalasa damcii illintaydii baa go'day bay leedahay xataa maa uxisu minhu ilaanan illintii kaba daroomin qatratan dhibic hal dhibic ah oo ishaydii qulqulaysay illintii ka socotaan waay waya istaagtayba maxdintii hore iyo walbahaarkii maxdin kale ugu darmatay markaasay deenaa oohintiiba dhammaatayba isu aftarantay oo nabiga calayh salaam baa wuxuu leeya haddii dembigaa aad gashay ayuu leey rasulka sal alla alay wasalam sii maxday marka iyo madxadhiga uu ag fadhiistay nabiga calaih salaam ayaa xoogo walbaaka ka fududaaday labada waa dhici karta wa qultu liabii aabba'i baa waxaan ku yidhi ajib canii rasuul allah waa aragta rasuulka si u hadlaayo inuu arrintii uu labalabeeyey oo uu leeyahay hadda dambi samaysay iyo haddaanan dambi samaynin uu leey nabiga calayhi salaatu wasalaam waad maqashaane idifaacaade idinka ay dhalay ajib canii rasuul allah rasuulka ilaahi calayhi salaam jawaab siiya qaala wuxuu yidhi abubakar wallaahi baa ku dhaartay laa adri ma ogi maa aquulu lirasuulilah sal la alay slam waxaa nabiga u dhaho oon ugu jawaabo hadalkaa uu yidhi waxaan ku dari aniga ma garanayo labadaa midoo midtii uu jiro hadalkan faqultu liummi hooyadayaan ku yidhahdana ajiibii canii adoo anigii difaacaya ajiibii jawaab canii ana difaacaya xaggeeda ana difaacaya rasuulallah u jawaab fii maa qaala wuxuu igu yidhi qaalad waxay tidhi ayadoo hooyadii wallaahi ma adri maadi maa aquulu lirasuuli waxaan ku dhaha sal slam qaala waxay tiri waana jaariyatun xadiidatu sin gabarh yaroon intifaaci karin oo da'yar oo aan abwaabadahayn qur-aan badan iyo qisas iyo amhilada aan la imaan karin ayaan ahaa laa aqra'u kaiira min alqur'aan wax fara qur'aanka weli aan bartayna ma jiro waa daalibatulcilmi wey hadday aruurinaysaa qur-aankii markaasi faqiihada caalimada waa noqotay oo lilxadiid marka waxay leedahay weli xadiid qur fara badan ma xifdinina ma aruurinin faqultu waxaan idhi marka aayadan soo qabsado oo munaasabadan iyo mowqifkan meeshan munaasab u ah yaan raadiyay tiri markaasaan faqultu yidhi inii wallahi baan ku dhaartay laqad calimtu waxaan ogahay annakum idinku inaad samictum maqasheen maa yataxadau bihi naasu dadka wuxuu ku sheekaysanaya waad maqasheen hooyadii aabbahayo waqara fii anfusikum naftiinnana waa ku sugnaaday oo wixiisaa waxaad ka tuurtay iga soo karkarooday mooyee qalbigiinna waa ganay wasadaqtum bihi weliba waad rumayseen abiiaadgiinmaaadbaan arkaaye war kale sagaa waxbaa qalbigiinna galay inuu wax ka jiro ayaaba cindiyayseen oo u malayseen wain qultu haddaan dhaho lakum idinka inii bariyatun beri baana haddaan inugu dhaahanta oo wuxuu maanta la sheegi ma samayna haddaan dhaho ina geli maayo wallaahu ilahina yaclamu uu ogyahay anii bariyatun inaan beri ahay ilaahayna uu ogyahay laa tusadiquunii bidalika ii rumayn maysaan walain ictaraftu haddaan iska qirto lakum idinka idii qirto biamrin amar oo dhan wax waa jiraa wallaahu yaclamu lama goorana ilaahay ogyahay anii bariyatun yaan beri ahay latusadiquuna mi rumaynaysaanoo xagga maarata inuu wax jiro ayuu qalbigiina u dhow yahay marka haddaan anigaan aqirto horaad kasii qaadanaysaan wallaahi baan ku dhaartaye maa ajidu ma helaayo lii aniga iyo walakum idinka maalan wax tusaalaha wax maahmaa iyo tusaalaha muhiigani oo aan soo qaato dhaxdima dhigo aan haya maba jiro ilaa abaa yuusuf mooyeen yacquub bay dawxadeeda tiraahdo waa badaciisa saar weye nabiyulahi yacquub calayh salaam waxaa le riwaayo kale inaan yacquub hadalkiisi annahaan dabcay yacquub ina garaway markaasi tiri abaa yuusuf yuusuf aabihii waa yahay id qaala markuu yidhi wiilkiisii markii intii alka lagu riday kuwa nabadoo iska weysiinaya ay imaadeenoo khamiis beena watoo dhibay marmariyeen yaa wuxuu yidhi fasabrun jaliil wallahu almustacaanu cala maa tasifuun saasuu yidhi sabir quruxsan ayaan sabrayaa ilaahay baana kaalmaysanayaa calaa maa tasifuun waxaan aad sheegaysaan ilaahay baan subxaana wa tacala kaalmo weydiisanaya anna tanaan aan leeyahay fa sabrun jamiil wallah almustacaan calaa maa tasifuun caqliga bafiir rabbi wallah canaa nabarwe uma taxawaltu calaa firaashi gobashaydii baan iskaga wareegay bay leeyahay waana arju anoo rajeenayo an yubriya ani allahu inu ilahay baryeelo anoo rajo ka qaba inuu ilaahay baryeelo oo sidan si ii dhaamo oo waxaan la sheegay dacwada beenimadeeda bannaanka soo dhigo cifadayda iyo dhowrsalaantayda iyo arigana wanaagsan ay soo bixiyo tana rajo ka qaba walaakiin wallahi baan ku dhaartay aan rajo ka qabay mid ay bar yeelee maa danantu ma ahayd kii umalaynaysa an yunzila fii sha'rihi inuu anig igu soo dega xaalka iyo waxyi baaba soo degi doono oo qur-aan baaba soo degi arrintaa kollaba qalbiga ma gashanin bay tiri wala ana axqar waxaan ahaa tuu ka xaqiranoo iska yasaysa fii nafsii nafteeda waan iskala yaraa min an yutakalam in lagu hadlo biqur'aani quraan fii amri aniga amarkayga quraan in lagu hadlo oo quraankii lagu cadeeyo aniga amarkaygii oo lagu beriyeelo waan iskala liidnaa oo iskala yaraa oo arrintaa inaa halkaa gaarsiisana isku arkeen quraan aniga ku beriyeelayo ku difaaca soo degi isma lahayn buu leedahay markaa waad gaarsantahay ma lahayn walaakinii kuntu waxaana arjuutii rajeen an yaraa rasuulullah inuu rasuulka ilaahay arko calayh salaam fidnama hurdo ruyan ruyo tubari'unii ibaryeeraysa rumay berigeedi inuu nabiga alai salaam arko caaisha beri weeye xumaantaada shay waxba kama jiro cafiifa dheebsoon weeye nabiga inuu ku riyoodo taran iyo rajo ka yarqabay mooyaane wuxuu yidhaha soo degi doona sma barahin fawallaahi baan ku dhaartay maaraama kama zuulin maaraama nabiga kama zuulin majlisahu meeshiguu fadhiyey walaa kharaja kamaana bixin axadun qof oo min ahlilbeyti dadka guriga ku jiray kamida gurigama bixin xataa unzila calayhi alwaxyu waxyiga markii lagu soo dejiye rasuulka sala allah aleh ali wasalam faahadahu waxaa qabtay maa yaahuduhu min alburaxaa wixii nabiga qaban jiray calayh salaam dhibidkii waaweynaa ee ka bixi jiray nabiga alay slam qaban jiray iyo mashaqadii iyo culeyskii waxyiga uu ku qaban jiray ayaa nabiga qabtay sala alla alay slam jibriil ayaa u imaaday rasuulka calayh salaam waxyigii baa ku socda halkiibuu nabigu calayh salaatu wasalaam madaxa lalmiyey culayskii uu dareemay markaasoo kale ma dhaqaaqaya rasuulka calayh salaam axad la hadli ma jirto waa in la sugi ilaa waxyi ka dhamaada rasuulka sal alla alay slam inaa sanulqi calayka qowlan haqiila qur-aan baa ku socda culus xataa inahu layataxadar waxaaba ka da'aya minu nabiga masruul jummaani jawhar waxaad moodaa cadida iyo burbuuradka min alcaraqi midid cadcado burbuuran ayaa ka daatay nabiga wejigiisa fii yowmin shaati maalin qabow maalin qabow la qarqarayo xilliga kulubaa yaa la dhigidaaye ayuu nabiga dhigid weyn ka soo daatay ila wax culus baa nabiga calaih salaam yaa ku socda waxyiah falamaa suriya can rasuuli illah markii nabiga laga fayday calayh salaam waxyigii oo waxyigii uu ka dhammaaday faraxna qalbigiisa la geliyey wuxuu yadxaq waaba isagu qosliba rasuulka calayh salaam murugta hadda haysay qosol waaba kan fa kaana awala kalimatin kelimada ugu horrayso takalaama uu ka hadla waxay ahayd an qaala lii inuugu yidhi yaa caaishatu caaishaay ixmidi illaaha ilaah ku xamdi faqad bara'aki illaah ilaah waa ku bari yeelaye alxamdulilah dheh qaalat lii ummi hooyeyna waxay ugu tiri quumii ilaa rasuuli illaah waa lagu bishaareeye nabiga u istaag calayhi salaatu wasalaam tarxiibiya soo dhowee faqultu waxaan ihi bay tii laa maya u istaagi maayo wallahi laa aquumu ilahi waanan u kacaynin walaa axmud waanan ku mahadinaynin ila allah ilahay mooyane faarij اlhumuud wakaashif اlkuruub ilahay baa hamigeey iyo kurbadayni faydey waman yataqi llah yajcal lahu mahrajan taqyad muuminaday ahayd ilahay mahraj iyo maxay ku baxda ilahay siiyey allah ku xamdin mooyeene qof kaloo maanta abaal aan ugu qaba arrintaasi ma jirta bay tiri ayagana xooga xaraysa faanzala allahu tacaala ilahay baa wuxuu soo dejiyey ina aladiina mujrimiintii jaa'uu bilifkii ifkiga la yimid cusbatu minkum waa ku xidin kari hamada meel fog oo khaarij cadow khaarijah khaarija ayla imaanade dhexdiibay ka tarantay munaafiqiin laba shaatiyaalah ayaa warkan fiidiyo faafiyey kuwa saxaabada kamid aana way u cararnaadeen hadal baa ka dhacay marka waxaa weeye axkaamta waa soo degtay haddee tobankii aayadood ee suuratu nuur halkaas marka laga akriyey alaayaat falama anzala allahu haada markuu ilaahay soo dejiyey arrinka ifkii inay tahay been tahay baa la caddeeyey markay soo degtay fii bara'ati aniga beri noqoshadayda qaala abu bakr sidiiq radia allahu canhu abu marka dadkii caaisha radia allahu canha wax ka sheeg sheegaayay yuu dib u milacsaday jihaad baa gashay markaasaa deena dadka shisheeyaha dana kama geline mid gurigiisa ku koray oo uu jari jiray asagoo xsiin jiray miskiin ahaa muhaajira ah, faqiira ah, qaraabay ahaayeen habaratiiay dhashay abainthabaradiinay dhashay kiibaana ku jiro dadka xumaanta faafinay markaasa kiibuu kula dulbaxay wa kaana wuxuu aha yunfiqu kii nafaqeeya calaa mistax bini uhaaa mistax bini uhaafuu masruufi jiray liqaraabatihi minhu dhowaanshaha u dhowya qaraabadii qaraabay ahaayeen ayuu masruufi jiray bilku tuuri jiray wallaahi buu dharka waa dhaartay abubakar waa caraday wallaahi laa unfiqu inaana masruufayn calaa mistaxi mistax bishayin wax masruufa anadan werigay bacda an qaala licaaisha caaisha intuu xumaanta ku yii walaashii caaisha inta uu xumaantaas munaafiqiinta uu u raacay ee warkaa uu sheegay anna biilkii waan ka goystay wy biilka waan ka jaray laga bilaaba maanta asagana waa la qabtay waa laisku rereebaya dadka munaafiqiintii aday munaafiqiin bay noqdeen kana waaba la garaaci doonaa haddii la garaacana alkafaaraatu waxaa weeyaan zawaajir mukairaat mxuu ahaa alxuduud mukafiraat wazawaajir xaddii ayaa ku filo dembigiisa lagu dhaafay waana la edbiyo zawaajir weeye qaraabanimadii ma go'ayso muhaajirnimadana ma go'ayso badrinimadina ma go'ayso faanzal marka hayeeli baa lyidhi walaa yaataliyuuna dhaarani ulilfadli minkum wasaca dadka fadliga dheeraadku saaxiibka ah ee qiimaha leh ayuutu inay siiyaan dadka qaraabada yihiin muhaajiriinta yayna ka dhaaranina ha siiyaano Ah, alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum baaniya ilaahaynu inii dembi dhaafin iyo idin kale ayna rabin ilaa qawlihi kafuurun raxiim faqaala abubakar baa wuxuu yidhi balaa wallahi ah, alaa tuxibuuna idinku jawaabaya war miyayna jecleen alaa haddii lagu yidhaahdo balaa baa dhihi si nafyi nafyi isbaat u noqoto nafyi nafyi isbaat balaa alaysa kadalika haddii lagu yidhahdo nacam ma dhihi karto khalad wey balaa waa inaad tiraahdo balaa wallahi baan ku dhaartay inii la uxibu waan jeclahay allow an yakfir allahu layim ilaahay i dhaafo waan jeclahay haddaa jeceshaha masruufka sii farajaca ilaa misdax misdax buu u celiyey alladii masruufkii kaana yujri calayhi ku socodsiin jiray qaadi yira alaabtaadi wa kaana rasuululah sal slam wuxuu ahaa yas'alu zaynaba binti jaxshin dadkii uu weydiinayay caaisha warkeeda intii xogta la aruurinayay waxaa ka mid ahayd eh, zaynab binti jaxshi oo nabiga calayh salaatu wasalaam xaaskiisa eedadii baana dhashay umayma can amri amarkeeyi buu weydiiyey nabiga wuxuu yidhi zaynaba bal ka warran caaisha waxaad ku aragtay ma jirtaa daris baa lahaa faqaala wuxuu yidhi yaa zaynabu maa calimti maxaad ka tahay maa ra'ayti maxaad ku aragtay gabadhaas faqaala waxay tihi yaa rasuula rasuul allah axmii samcii aniga maqalkayga waan ilaalin ximaan gelin wa basarii aragaygana waan dhawre waan ilaalin waxaana arkin waan arkay dhihi mahayo waxaana maqalinna waan maqlin dhihi mahayo wallaahi baan ku dhaartay maa calimtu moogi calayha caaisha ilaa khayran waxaan khayr ka ahayn fiiri qiimaha fiiri aaaa ku soo ordi jirta oo u yirti gabadhan tartan baa naga dhaxeeyey in badan bay kaa qaaday maad maanta darkan maa ka tuurtid markaasay baa xidin jirta aniga baan ka baqaya ah, maanta ay daciif tahay oo dacfiga iyo tabardarrida qofka ka faa'iidayso qofka maalintu waxooga u yar liito ee yar fooraro inaad tiraada ka faa'iidaysa maaha ilahi inaad ka baqdaa la rabaa subxana wa tacaala qaalad waxay tihi wahiya allatii gabadha saa u hadashay waa gabadhii kaana tusaamiini ila tartami ila tartami jirtayoo tusaawinina ila gorgortami jirtay ila tartami jirtay fi ljamaali quruxda iyo nabiga calayh salaatu wasalaam maxabadiisa iyo igula tartami jirtay facasamaha allahu ilaahay baa dhowray bilwaraci waracnimo in xumaan ay iska ilaaliso yuu ilahay ku xigiyey subxana wa tacaala ilahay baa gabadhaa dhowray nasiibkeeda ah, saasay leedahay amaa xamra binti jaxshi sideetan jawaab baa lagu dhuftay xasaan binu faada shaacir rasuulilah xooga waa iljirka maalintaa saga waa la garaxay sideetan baa u dhuftay mistax binu faada sideetan baa u dhuftay waa la garaxay qaala wuxuu yihi xadaanaa furuux can hishaam ibni curwa can caaisha wacabdullahi bni zubayr mila qaal waxadaanaa furuux can rabiica bin cabdiraxmaan wayaxya bni saciid can qaasim bni moxamed bin abi bakr mila naam markii uu soo galo markii dambe xasaan isagoo indho beeray oo indhaha xasaan binu haabit radi allah canhu ayuu usoo geli jiray marka curwa binu zubayr baa wuxuu jiray muxuu kugu soo gelaya ninkan soo ninkii ku caayo ku dacaydeeye maaha markaasa waxay dhihi jirtay kaana yunaaficunabiga alay slam buu difaaci jiray calayhi salaatu wasalaam nabiguu difaaci jiray iska dhaaf waxaan igu yidhi waxay kaloo dhihi jirtay wixii la marin lahaa miyaa aayadda qur-aanka ah waladii tawallaa kibrahu lahum cadaabun amiin cadaabka ah, aliimkaah waa indhala'aanta isagoo indha qabi jira waaka dan baa laga dhigay halkaasaa lagu waxeeyo wixiisa waa ka dhammaatay farax ka qaatay markuu ammaano caaisha radi allahu canha uu ku ammaano uu yidhaahdo xasaanun razaanun maa tuzanu biriibatin watasbaxu karfa min luxuumi alqawaafili gabadh xasaanun gabadh dhowrso wey razaanun caaqilada ah. maa tuzana looga maleeyo biriibatin wax shaki ah watasbaxu way waa bariisataa karfaa mid ka gaajaysan min luxuumi alqawaafili dadka hilibkooda dadka iyo socotada iyo ummadda hilibkooda iyo cuntada xamato way ka gaajaysan tahay yaa waxay dhihi jirtay ama anta falasta kadalika adiga saamatiid waay taabatay waad iga sheegtay marka radia allahu canhum jamiican saxaabatu rasuuli illahi dhammaantood allah ka raadi noqdo intana kujijijarta ya laba sac maa ah. wallah aclam billah tawfiq sala allah wasalam cala nabiyina muxamed